بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد waxaan ka bilaabaynaa majaas mursalka namberkiisa afraad majaas almursalka namberkiisa afraad wa qaala tacaala allaa yidhi calaa lisaani nuuxin calayhi salaam nebi nuux isagoo carabkiisa inooga xikaayoonaya وإنii كلma dacwتهm لتغفira لahm jacalوu أsaaبعahm fي آadaanihim وإnii anigu buu yihi nebigaasi kulamaa dacawtuhu markaste oon u baaqo litakfira lahum si aad ugu dembi dhaafto markastoon ugu baaqo jacaluu waxay yeelaan asaabicahum farahooga fii aadaanihim dhagaha ayay iska geliyaan aayaddaa qur-aankaa nebigaasi wuxuu ku cabanayaa ummadiisu inayna xaqa raacaynin ama inayna waxba dhegaysanaynin waxaynu haddaba ka heli doonaa kelmadaha oo dhan taxliilin mayne jacaluu asaabicahum fii aadaanihim farta ayay dhegta gelinayaan buu nebigaasi yidhi fartana waxaa loo yaqaanaa saddexda xubnood oo israaca ayaa far la yidhaahdaa iminka intaa qura far lama yidhaah xubinta koobaad far lama yidhaah anmulaa la yidhaha xubinta koobaad far noqon mayso haddaba fartay dhegta gelinayaan marka la yidhaah bal adigu ku qiyaas inay fartu dhegta gelayso fartioo dhan fartu waxay ahayd saddexda xubnood oo dhan dhegta m ma gelaysa markaa fartoo dhani macno ahaan waxa loo jeedaa xubinta hore ayay dhegta gelinayaan baa loo jeedaa markaa haddaba fartii oo dhan baa la magacaabay waxaana looga jeedaa farta in yaroo kamida ayaa looga jeedaa waa majaas almursal calaaqaduna waa kulliyo maadaama kulli la magacaabay oo far ah kulligaana jus looga jeedo kuliyay noqonaysaa calaaqada halkaa ku jirtaa haadihi alcalaaqa hiya kuliya baad odhanaysaa markaa mushaabaha maaha wainii anigu kulamaa dacawtuhum mar kaste oonu baaqo litakfira lahum si aad ugu dembi dhaaftana aan ugu baaqo jacaluu waxay yeelayaan asaabicahum farahooga fii aadaanihim dhagaha ayay gelinayaan oo dhagaha ayay fartagashanayaan si ayna xaqa u maqal haddaba calaaqo kuliyeah ayaa halkaa taal waxaan u malaynayaa inaad isticmaali karayso ood kulliyo adna isticmaali karayso calaaqa alkuliya waxaan ku odhanayaa halkeed degan tahay waxaad i odhanaysaa hargeysaan deganahay calaaqadaas mayna kuliye ahayn ilan hargeysaan deganahay waxa weeye macnaheegu hargeyse xaafad ka mida ah. welibana xaafaddaa guri kamida ah welibana guriga qol kamida sariir kamida degantahay haddana hargeysaan deganahay baa tihi ma u malaynaysa intaad buuratay buuratay buuratay inaad hargeysa kelidaa wada degtay suurtagal maa haddaba inta kulliga la magacaabo ayaa maxay looga jeedaa ayaa jus looga jeedaa waxaad odhanaysaa samsamkii baan cabbay samsamkii baan cabbay u fiirsa macnihiisa samsamkii baan cabbay magaca samsama wixii lahaa oo dhan inaad cabtay baa halkaa laga qaadanaya haddaba maaha waxaad cabtay samsamkii oo dhammaystirane jus yaroo kamida ayaad cabtay laakiin maadan odhanin bacdu zamzam baan cabay maadan odhan zamzamkii baan cabay baad haddana hadalkii usoo dhigtay kolkaa zamzamkii oo magicii guuda ayaad qaadatay maxaanad uga jeedaa magicii guud baad qaadatay maxaanad uga jeedaa waxaanad uga jeedaa juzun min zamzam baad uga jeedaa qayb zamzamka kamida ayaan cabay baa doonaysa inaad tidhaa kolkaa calaaqadii kuliyay noqotay calaaqadii kuliyay noqotay wa innii anigu kulamaa dacawtuhu mar kaste oon u baaqo litakfira lahum si aad ugu dembi dhaaftana aan ugu baaqo jacaluu asaabicahum farahooga ayay yeelayaan fii aadaanihim dhagaha dhexdooda ayay farta yeelayaan oo fartii bay dhegta iska gelinayaan wa qaala tacaala allah aayad kale ku yidhi waaatulyataama agoonta siiya amwaalahum hantidooda agoonta siiya hantidooda buu ilaahay aayad kale ku yidhi ereygaa alyataama ah waa majaas macnihiisii loogama jeedo iminka waayo agoonku wuxuu ahaa qofka aabbihiina dhinto agoonku markuu aadame yahay waa qofka aabbihiina dhinto qaangaadhna aan ahayn hadduu xoolaha yahay agoontooda waxaa la kay hooyadood dhimato oo dee nafcigii aabbuhu uu u lahaa xoolaha aabahoodu uma leh maba yaqaanba hooyadoodunbay caanahana ka jaqaan hooyadooduunbaana ka warhaysa xayawaanka markaad doonayso kolka hooyada halka aabbaha ugu jirta noolaha kale haddaba wa aatulyataama agoonta siiya amwaalahum maalkooga siiya buu ilaahay leeyahay agoonta qofka agoonkaa ah inaan maalkiisa la siinaynin ilaahay baa aayad kale inoogu sheegay oo ilaahay baa ina yidhi agoonta xoolahooga u haya laakiin xataa idaa balaguu rushd xataa idaa balaguu nikaax ilaa inta ay guurka ka gaadhayaan ama ay ka qaangaadhayaan oo welibana aad dareemaysiin hadana wa aanastu minhum rushdan inay rushado yihiinna aad markaasaa agoonta xoolaheega loo dhiibi markaana agoon maaha waa dee dad qaangaadha waa markay nikaaxa gaadhaan ay qaangaadh noqdaan ee welibana la imtixaano ay rushado noqdaan rashiidkana waxaa la yidhaahdaa qofka marka la yidhaha orod suuqa wax ka soo iibi aan inta lagu yidhaahba aan lacagta dhiibin ee baayactan sameeya gorgortan qofku waa inuu sameeyaa waa inuu yidhaha maxaad iga maxaan ku soo dara maxaan eeg rashiid qofka marka la eegayo diintiisana daryeela adduunkiisana dee sidii qof weyn u xisaabtama kaa ayaa la odhanayaa rashiid weeye kolkaa marka ay nikaax gaadhaan ama ay qaangaad noqdaan xagga kalena ay raashidiin noqdaan raashidiin shan tilmaamood bay leeyihiin raashidiintu ilaahay siduu suuratulmumtaxin ku sheegay kolkaa markii ay raashidiin noqdaan qaangaadhna ay noqdaan ayaa hantida loo dhiibi kara haddaba agoonta hantida u dhiibadan aayaddani ina tidhi waaatulyataama amwaalahu macnaheeg waxa weeye kuwii mar agoon ahaan jiray eeg waa ictibaaru maa kaana calaaqadu imika agoon ma aha waa dad qaan qaangaadha laakiin ictibaaru maa kaana weeyaanoo dad beri agoon ahaan jiray u dhiiba hantidooda adigu miyaadan arag oday bidaar leh ama ciro leh oo laleeyahay cabdiyare an cabdiyare maad aragteen kolkaa hadda bidaar iyo ciraba wuu leeyahay oo talow yaridu xaggay uga timid maxaa cabdiyare loogu bixiyey bay kula tahay waa ictibaaru maa kaana oo beri buu xaafad ugu yaraan jiray magacani berigiibuu raacayoo waa berigii kii xaafadda ugu yaraan jiray baa looga jeedaa marka iminka ma yaro caruurtiisiibaaba iminka caruurla laga yaabaa kolka haddana waa cabdiyar weli magicuu la socda ictibaaru maa kaana waxaa laga yaabaa ardayo inaad eegto inaad iminka intaad masaajidka ka baxdo inaad hudheel meelahan aad cunto yar quraac kaga dhufato wuxuu odhanayaa qofku markuu doonayo inuu quraacda dhaliilo wuxuu odhanayaa warniyow daqiiq baan meesha ka cunay daqiiq kolkaa daqiiq baan ka cunay ma daqiiq baad cuntay mise laxoox maxaa daqiiq u tidhi laxooxdu maxay markeegii hore ka timid daqiiqi bay ka timid dhaliilyaha kuugu jirtee laakiin calaaqada ka dhaxaysa inaad laxooxda daqiiq ku tilmaanto waa ictibaaru maa kaana waa markii hore waxay ahaan jirtay oo daqiiq ahaa ayaad kolkaa daqiiqnimadii ugu tilmaantay laakiin si kale ugumaadan tilmaanteen ictibaaru maa kaana weeyaan haddaba wa aatuu siiya alyataama agoonta amwaalahum hantidooda siiya haddaba ereygaa alyataama ah ee agoonta ah ereyga alyataama ee agoonta ah agoon imika maahe waa marbay agoon ahaan jireen marbay agoon ahaan jireen kuwii agoonta ahaan jiray sababta haddaba balaaqada ku jirtaana waxay noqonaysaa ka weliga ah ayaa la doonayaa qalbigiisu inuu debco ama uu naxo marka lagu yidhaa agoonka wixiisa sii marka lagu yidhaa iyo marka lagu yidhaa war wixiisa sii dee qalbigaaguu kala debcayaa kolkaa agoon waxaa loo soo qaadanaya inaadan naxariista ka tegin weeyaan inaad ogaato ubadkaagu inay agoon noqon karaan kuwan oo kale ah ayaa la doonayaa inaad dareento saasaa magicii hore loo soo qaatay iminka aayadda qur-aankaa ah oo kale waaatu lyataama amwaalahum ictibaaru maa kaana wa qaala tacaala alla yidhi calaa lisaani nuux calayhi salaam nebi nuux isagoo kaga warramaya carabkiisii markuu ummada habaarayay ayuu yidhi innaka adigu ilaahayow buu yidhi intadarhum haddaad ummaddan iska dayiso ood badbaadiso yudilu cibaadaka atoommahaaga ayay luminayaan walaa yelidu dhalina maayaan ilaa faajiran kafaaran dembiile welibana kufri badan mooye wax kalena dhali maayaan u fiirsa aayadda qur-aanka ah majaaz baa ku jira wuxuu idhi innaka adigu ilaahayow in tadarhum ummaddan haddaad iska dayso yudilu cibaadaka addoommahaaga saxan ayay lumin doonaan walaa yelidu dhalina maayaan ilaa faajiran dembiile kafaaran gaalnimo badan mooye nebi maxamed xadiid saxiixa wuxuu inoogu sheegay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wuxuu yidhi maa min mawluudin ilaa yuuladu cala alfitra ilmuhu markuu dhasho ma isagoo kaafir faajira ayuu soo dhashaa mise isagoo fidradii sita ayuu soo dhashaa isagoo fidradii sita ayuu soo dhashaa laakiin fa abawaahu yuhawidaanihi ow yunasiraanihi ow yumajjisaanihi labadiisa aabbo unbaa yuhuud ka dhigi ama nasaare ka dhigi amaa majuusiyo dabcaabud ka dhigi laakiin markiisa hore ilmuhu fitru ku dhashaa aayaddan qur'aankiina waxayna tidhi walaa yeliduu ilaa faajiran kafaaran waxay dhalaanba waa faajir kafaara haddaba ilmuhu markuu yar yahay faajir kafaara maaha ee fidradu sitaaye aayadda waa majaas ereygan ku jira walaa yelidu ilaa faajiran kafaaran waa ictibaaru maa sayakuun maxaad odhanaysaa ictibaaru maa sayakuun waxa weeye ubadka ay dhalaan waxay ku dambaynayaan maxay ku dambaynayaan faajir kafaara bay ku dambaynayaan weeyaan macnaheegu marka ay fidrada ka baxaanay dad waaweyn noqdaan ayay ubadkaasi faajir kafaara noqonayaan ubadkii ay dhaleen haddaba waa la yaqaanaa ictibaaru maa sayakuun aayaddii qur'aanka ahayd ma la socota innii araanii acsiru khamran waxaan is arkay buu yidhi anigoo khamro tuujinaya liinta markaa tuujinaysa ama cinabka ma khamra marka koobaadee la shiidayo mise waa sharaab waa casiir casiir wey laakiin haddii la dhigo ma la khamiirinin waa la khamiiriya kolkaa ictibaaru maa sayakuun ama sayauul shaygani khamru ku dambayn doonaa laakiin xaaladan hore ma aha khamre waa casiir inii araani acsiru khamran waa casiir kolkaa khamre laakiin ku dambaynaya walaa yalidu ilaa faajiran kafaaran waa saas kale inaka mayitun wainahum mayituun buu ilahay nebi maxamed ku leeyahay inaka mayitun mayd baa tahay kolkaa waaba lala hadlayaa ma meydbaa mayd baad ku dambayn doontaa weeyaan waa bictibaari maa sayakuun mayd baad noqon doontaa weeyaan waxaad odhanaysaa markaad doonayso inaad af soomaaligeennan ad u soo noqoto war yaadaheen war miyaydaan arag iskuulaad iskuulladan maydaan arag raggeennii iyo dumarkeenniiba ay dhigtaan raggeennii iyo dumarkeenniiba iskuulladan ay dhigtaan miyaydaan arag kolkaa raggeennii iyo dumarkeenniibay iskuulladay dhigtaan yaa raga waa cubadki yaryaraa sow maaha ilayn nin waxaa la yidhaha qofku markuu qaangaadhiye dumarna gabadh waxaad qofka odhanaysaa markay qaangaadh ay gaadho kolkaa raggeennii iyo dumarkeennii waa maxay waa caruurteennii baa looga jeedaa kolkaa caruurtani maxay ku dambayn doonaan laakiin dee rag bay noqon doonaan dumarkan yaryarina hablahan yaryarina maxay ku dambayn doonaan dumar bay noqon doonaan waaweyn kolkaa ictibaaru maa sayakuun baad odhanaysaa raggeeniibaa halkan dhigtay nadaafadeeda ilaaliya innaka adigu ilaahayow in tadarhum aad ka tagto yudiluu waxay baadiyeyni cibaadaka addoommahaaga walaa yeliduu dhalina maayaan ilaa faajiran dambiile kafaaran gaalnimo badan mooye wax kale waa ictibaaru maa sayakuun wa qaala tacaala allah aayad kale ku yidhi falyadcu ha u baaqa naadiyahu fagaarihiisa sanadcu waxaanu u baaqi doonnaa azabaaniya malaa'igtii baanu annana u baaqaynaaye u fiirsa aayadda qur'aankaa falyadcu naadiya waxaad arki doontaa insha allahu tacaala in maxalka la magacaabo oo xaaliga looga jeedo iyo in xaaliga la magacaabo oo maxalka looga jeedo labaduba waa isku cagsi waxaad ogaataa iminka falyad naadiya fagaarihiisii haw u baa la yidhi fagaaraha fagaaraha miyaa loo yeedhi karaa waa meel in laynagu caweeye ama la fadhiistee waa dadkii fagaaraha la joogay ha u yeedho weeyaan kolkaa baa la magacaabay maxaana looga jeeda xaaligii ayaa looga jeeda xaaligii ayaa looga jeedaa kolka waa majaas almursal weeyaan naadiyahuda ereyga naadiga ah ayaa majaas almursala ah. calaaqaduna waxa weeye maxaliyo ilan maxal weeyaan naadiguye maxal baa la magacaabaye aad iyo calaaqadani u badan tahay inta badan waxaad odhanaysaa iminka tusaale ahaan oo kale waxaad odhanaysaa waa ereygii aynu lahayn iskuulkii wuxuu go'aansaday he iskuulkii wuxuu go'aansaday ama iskuulkii wuxuu sheegay inay berri fasax tahay iskuulkii baa ku yidhi berri waa fasax maxkamadii waxay go'aamisay in ninkaa todoba cisho la xidho maxkamadii baa go'aamisay kolkaa maxkamaddu waa meesha wax lagu kala xukumo iskuulkuna waa meesha wax lagu barto ma iskuulkaa go'aaminaya mise idaaradiisa ma maxkamadaa go'aaminaysa mise dadka xukamadaee meesha fadhiya xaakimiinta ah ee qudaada ah? kolka eeg maxalkiibaad cibaaraynaysaa ciddii meesha joogtayna waad uga jeedaa markaa ciddii meesha joogtay ayaad uga jeedaa falyadcu naadiya sanadcu zabaniya wa qaala tacaala alla aayad kale ku yidhi ina alabraara dadka abraarta ah ee baariyiintiihi la fii naciimin nimcay dhex dabaalanayaan dadka abraarta ihi nimcay dhex dabaalanayaan buu yidhi naciim haddaba abraartu horta jannay gelayaan jannadaa dhexdeeda wax ku soo dega weeye kolkaa in la yidhaa bay ahayd ina abraara lafi naciim saw maaha lafi janna saw maaha lafi naciim buu ilaahay ku yidhi lafi naciimtanna majaas baa ku jiro oo majaaskuu ka balaaqo badan yahay xaqiiqada mar kaste xaqiiqo isticmaasho iyo inaad majaas isticmaasho inaad majaas isticmaashaa balaaqo badan hal su-aalaan adig weydiinaya inaad tiraa cashirku adag yahay inaad tiraa cashirku waa dhagax yaa balaaqo badan labadaba waa af soomaaligeeniye cashirku wuu adegyahay yo cashirku waa dhagax yaa balaaqo badan bay kula tahay waa dhagax kolkaa eeg xaqiiqada iyo majaaska ilan wuu adeg yahay haddaan idhaha waa xaqiiqadii baan sheegaye waa dhagax haddaan idhaahdana majaas baan ku sheegay adaygii kolkaa xaqiiqada iyo majaasku balaaqada marka la doonayo in shayga lagu guto majaaskaa kaga balaaqo badan ina alabraara abraartii la fii naciimin nimco ayay ku dhex jiraan oo nimco ayay ku dhex sugan yihiin haddaba ereyga naciima janna janna halkii jannada ayaa janno laga odhan lahaa baa naciim lagaa yidhi sababtuna waxa weeye xaaligii weeyaan iminka naciimkani jannada nimcada ayaa laga dhex helaa oo kusoo dhex degta maxalkii nimcadu ay kusoo degaysay oo janno ah ayaa looga jeedaa ina alabraara abraartu la fii naciim waa xaali iyo maxal waa adigoo yidhaahda waxaan kusoo degay adigoo yidhah waxaan kusoo degay cali cali baan kusoo degay oo markaad leedahay cali baan kusoo degay miyaad ku dul fadhiisataad u malayn mise gurigiisiibaad ujeedda gurigiisii baan kusoo degay cali gurigiisii baan kusoo degay halkaad ka odhan lahayd ayaad odhanaysaa cali baan kusoo degay cali waa xaali halka uu degan yahay ayaad ujeedaa waan ku soo degay kolkaa waa majaas almursal calaaqaduna ay tahay xaaliyo ilaahay baa aayad qur-aanka ku yidhi yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjidin war bal quruxda qaata ama quruxdiinna qaata masaajidda agteeda ziinadaa u fiirsada khuduu ziinatakum quruxda qaata horta qurux sideeda lama la qaadan karaa quruxdu waa xaaliye maxalka quruxdaa loo jeeda dhar qurux badan qaata kolkaa halkii dharka aad ka qaadan lahayd ayaa quruxdii lagu yidhi qaado ilan haddii qurux la qaadanayo cid foolxunba adduunka lama heleene dhar baa la qaataa qurux badan kolkaa dhar qurux badan oo qurxoon qaataa lagu leeyahay cinda kulli masjidin kolkaa ziinadaasi waa xaali baa looga jeedaa dharka ahaa war dhar xidha baa lagu leeyahay qurux badan cinda kulli masjidina waa maxal oo masaajidka waxaa looga jeedaa salaad baa looga jeedaa salaadaha markaad tukanaysiin walow masaajidba ha ku tukanine salaad markaad tukanayso si wanaagsan usoo labiso oo dhar fiican soo xidho carabta niya waxaad garatay ana alisticaarata isticaaradu min almajaasi lugawi inay majaas lugawiya tahay wa annahaa isticaaradu kelimatun kelmad inay tahay kelmada oo istucmirad loo isticmaalay fii hayri macnaaha macnaheega waxaan ahayn licalaaqatin calaaqo aawadeed licalaaqati lmushaabaha calaaqadii mushaabahada la odhan jiray ee bayna almacnayeyn labada macno u dhexeeyey alasliyi macnihii asalka ahaa iyo walmajaaziyi macnaha majaaziga ah wanaxnu nadlubu ilayka waxaanu kaa dalbaynaa huna halkan an tataamala inaad ka fikirto alamilaa saabiqa tusaalayaasha hore wa an tabxaa iyo inaad baxido fiima idaa kaanat markay tahay mushtamilatan mid sidata calaa majaazin majaaz undur sii eeg ila kelimati ayaad kelmada ayaad e fii qowli mutanabi mutanabi hadalkiisa ku jirtay atadunu ma kula tahay anahu araada biha inuu uga jeedo alaydi xaqiiqa qacmo dhaba miyuu uga jeedaa laa ugama jeedo inahu yuriid wuxuu ujeedaa biha iyada anicam nimcooyin buu uga jeedaa fakelimatu ayaadin huna halkeennan majaas weeyi walaakin hal taraa ma arkaysaa bayna alaydi iyo wanicam qacanta iyo nimcooyinka mushaabaha wax mushaabihiii ma ka jirtaa laa maya fama alcalaaqatu calaaqadu waa maxay idan haddaa bacda an carafta markaad soo garatay fiimaa sabaqa wixii horreeyo min aduruus cashira ah ana likulli majaazin majaaz kastaba inuu leeyahay calaaqatan waana alcarabiya qofka carabigiihina laa yursilu kelimatan kelmad ma diro fii hayri macnaaha macnaheega waxaan ahayn kuma diro ilaa bacda wujuudi sila intii xidhiidh la helay wa calaaqa iyo calaaqo bayna almacnayeyni labada macno udhexeeya ta'mal warniyow ka fikir tajidu waxaad helaysaa ana alyad alxaqiiqiyata qacanta dhabtiihi hiya latiita inay tahay tamnaxu siin bixinaysa anicama nimcooyinka fahiya sababun fiihaa sabab bay ku tahay falcalaaqatu calaaqadu wahaada kanina kaiirun wuu badan yahay shaacicun waana faafay fii luati carab uma ndur sii eeg ilaa qowlihi tacaala ilaahay qowlkii wayunazilu lakum wuxuu idinka soo dejiyaa min asamaa xagga samada risqan buu idinka soo dejiyaa alrisqu laa yanzilu min asamaa risqigu samada kama soo dego walaakina aladii ka yanzilu ka soo degaa madarun waa roob yanshau canhu uu ka abuurmo annabaatu risqiga iyo nabaadku alladii kaasoo minhu xaggiisa acaamuna cuntadeennii wa risquna iyo risqigeennu uu ka ahaanayo farisqu risqigu musababun wuxuu ka dhashaa can ilmadari roobka fahuwa majaasun waa majaas calaaqatuhu almusababiya ay tahay amaa kelimatu cuyuun kelimadda cuyuun oo filbeyti beytka ku jirtay iyo gabayga falmuraadu biha waxaa looga jeeday aljawaasiis waa basaasyada wa min alhayini waxa iska fudud an tafhama inaad fahanto ana isticmaalahaa isticmaalkeega fii dalika kaa loo isticmaalay majaaziyun majaazi inuu yahay waalcalaaqatu calaaqadana ana alcayna cayntu walahaa waxa u ahaaday isha shanun kabiir arin weyn fiihi jaasuuska dhexdiisa faudliqa aljuzu juzkii waa la ilaaqay wa uriida alkullu kullina waa looga jeedaa welidaa yuqaal sidaa unbaa la odhanayaa ina alcalaaqata calaaqada huna halkeennan aljuziya waa juziyo waidaa nadarta markaad sii eegto fii qowlihi tacaala cashirkeenni iminkaa soo gaadhnay intaasi waa keenni shalay waidaa nadarta markaad sii eegto fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkii wa innii anigu kulamaa dacawtuhum mar kastoon ummadda u baaqo litakfira lahum si aad ugu dembi dhaaftana aan ugu baaqo jacaluu asaabicahum farahooga waxay yeelayaan fii aadaanihim dhagaha dhexdooda yeelayaan ra'ayta waxaad arkaysaa ana alinsaana insaanku laa yastaiicu inuuna karaynin an yadaca isbacahu farta inuu geliyo kullahaa gebi ahaan fii udunihi dhegtiisa wa ana lasaabica asaabicda oo fi laayati alkariima aayadda sharafta leh ku jirana uliqad waa la ilaaqo wa uriida waxaa loo jeedaa adraafuhaa caaradda farta fahiy majaazun waa majaaz calaaqatuhu alkuliya calaaqadiisu ay kuliyo tahay uma ta'mal ka fikir qowlahu tacaala alla qowlkii waaatu lyataama agoonta siiya amwaalahu maalkooga siiya tajidu waxaad heli ana alyatiima agoonku fi luqati luqada huwa sagiiru waa ka yar alladii maata abuuhu ee aabihii uu dhintay fahal tadunnu ma u malayni ana allaha subxaana inuu ilaahay yamuru ina amrayo biicطaa'i lyataama agoonta inaan siino asikhaar ee yaryar amwaala aabbaa'ihim aabbayowgood hantidii ay ka dhinteen hada ayru macuul arrinkani waa ayru macuul aayado kalaaba dee diidaya bal ilwaaqicu waaqica iyo dhabtu waxa weeye ana allaha ilaahay yamuru wuxuu amrayaa biicdaai lamwaal hantida in la siiyo man wasaluu dadka gaadhay sina rushdi dadii rushdiga bacda an kaanuu intay ahaayeen yataama agoon berigii horena agoon bay ahaayeen fa kelimatu lyataama huna halkeenan majaasun waa majaas liannaha iyada istucmilad waa la isticmaalay fi raashidiin baa loo isticmaalay wlcalaaqatu calaaqada ka dhaxaysaana ictibaaru maa kaana waa ictibaaru maa kaana uma ndur waxaad eegtaa ilaa qowlihi tacaala alle qowlkii eeg walaa yelidu ilaa faajiran kafaaran tajidu waxaad helaysaa ana faajiran iyo wakafaaran majaazaani inay yihiin lianna almawluuda ilmaha dhalanaya xiina yuulad marka la dhalayo laa yakuunu ma noqdo faajiran walaa kafaaran toona walaakinahu qad yakuunu wuxuu noqonayaa kadalika saasoo kale bacda ufuula caruurnimada markuu ka baxo faطliqa almawluudu mawluudkii kii la dhelayey waa la ilaaqay alfaajir baa lagu ilaaqay almawluud alfaajir baa la ilaaqay wa uriida bihi waxaa looga jeedaa alrajul faajir nin weynoo faajira wlcalaaqatu calaaqaduna ictibaaru maa sayakuun wax noqon doona ictibaaru maa yakuun weeye amaa qowluhu tacaala falyadcu naadiya ilaahay markuu yidhi walmru huna halkeena lisukriya waa dheeldheel iyo jees jees walistikfaaf iyo fudaydsi fainanaa nacrifu waxaan garanaynaa ana macna naadi naadiga macnihiisu inuu yahay makaan alijtimac meesha dadku ay ku shiraan walaakina almaqsuuda bihi waxaa looga jeedaa fi laayati alkariima man waa qof baa looga jeedaa fii hada almakaan halkaa ku sugnaa oo min cashiiratihi qaraabadiisii iyo wa nusaraa'ihi dadkii u hiilinayey ah fahwa haddaba majaasun waa majaas uliqa fiihi lmaxalu maxalkiibaa lagu ilaaqay wa uriida wacala didi waxa kaa ka soo horjeeda min qawlihi min dalika qawluhu tacaala ilaahay qowlkii ayaa kaa ka soo horjeeda ina alabraara la fii naciim wa naciimu nimcada laa yaxulu fiihi ma dhex geli karo alinsaanu insaanku liannahu nimcadu macnan waa macnoo min almacaani macaanida ka mida wainamaa yaxulu wuxuu ku soo degaa insaanku fii makaanihi bartay nimcadu taalo faisticmaalu naciimin nimcada in loo isticmaalo fii makaanihi majaazun waa majaaz uliqa fiihi waxa la ilaaqay alxaalu kii meesha kusoo dhex degayey wa uriida waxaana looga jeedaa almaxalu maxalkii uu ku degayey falcalaaqatu calaaqadu markaa alxaaliya xaaliya la odhanaya waidaa abata markuu sugnaado kamaa raayta sidaa aad arkaysay ana kula majaaz majaaz kaste oo mimaa sabaqa wixii horeeyey ah kaanat lahu calaaqa inuu calaaqa lahaa ayr almushaabaha aan mushaabaha ahayn maca qariinatin qariine miceed maanicatin diidaysa min iraadati lmacnaa macnihii in looga jeedo alsliyi faclam waxaad ogaata ana hada nawca noocan min almajaasi luqawiyi oo majaaska luqawiga ka mid ah yusama in lagu magacaabo almajaas almursal majaas almursal baa lagu magacaabaa halay waxaan kuu macneeyey kelmada mursala halay maxaan kuu macneeyey kelmada mursala shalay waynu macnaynay maxaynu ku macnaynay mursal markaa ma xasuusantihiin haye laba macno ayaan idinku macneeyey waxaa kamid ahaa xagga calaaqada ayaa laga irsaaliyey baan idin idhi soo aan ka amahayn halka isticaaradu ayna mursal ahayn ay calaaqadeedu qaydnayd number ko buu halkaa qabtay iminka sharxaayar dhammaadkiisa number ko buu ka qabtay hoosta eega hadda hoosta maxaa ku qoran almursalu almulaq weeyaan horta waa wax la ilaaqay oo bilaa dabara wainamaa sumiya hada majaasu waxaa majaaskan loogu magacaabay mursalan liannahu uliqa bilaa dabar baa laga dhigay oo talow dabarka laga sii daayay waa maxay falam yuqayad bicalaaqatin khaasa calaaad gooniya laguma xidhin calaaqa gooniya laguma xidhin calaaqada goonigaa ah ma garanaysaa isticaarada mushaabaha lagu xidhayay laakiin majaasalmursalka sideed calaaquu kitaabkeennu sheegay laakiin marka luqalcarabiya laysku soo celceliyo toddobiyo labaatan calaaqa ayaa ku jira qoladeennan kitaabka inoo soo qortayna xagga cashirkanan bilaabi doono akhdaabay ka galeen waayo iyagoo khulaasadii sideed calaaqa ay inoogu qoran tahay ayaa layliska soo socda sideeddii calaaqo wax ka madax bannaan ay ku keeni doonaan dee khulaasada waxaa loo baahanya inta calaaqe ee ku taalla uun inuu laylisku ku salaysnaado sideedii calaaqa inuuna ka bixin bay tahay calaaqooyin kale oo kitaabkuba uuna ka hadal oo laakiin toddobiiyo labaatanka ka mid ah ayaan layliska ku arki doonaa insha allah alqawaacid qaacidada labiyo labaatanaad bal hadday le qaacidada labiyo labaatanaad almajaasu lmursal majaasulmursalku kelimatun marka koobaad waa kelmad waxaad ogaatay majaasulmursal haddii lagu yidhaa mma jumlaad raadini ma macnaad raadini mise kelmad baad raadirsan kelmad baad raadsan haddii majaasulmursal io kan lagu yidhaa almajaasulmursal kelimatun waa kelmad kelmadda oo istucmilad loo adeegsaday fii hayri macnaaha alasli macnaheegii asalka ahaa meelaan ahayn loo adeegsaday macnihii rasmiga ahaa ee loo yaqaanay macno ka duwan baa loo adeegsaday macnaha asalka ana dadweynaha kuu kala xukumaya macnaha sida loo yaqaan dadweynuunbaa suuqunbaa loola dhaadhacaa dadka luqada yaqaan baa la weydiiyaa iminka haddaad tiraa cashirka marka mararbaa dhagax la yidhaa waxaan ku odhanayaa dhagax horta dadweynuhu maxay u yaqaaniin dhagax maxay dadweynuhu u yaqaaniin sow laynoo sheegi maayo waxa dhagax loo yaqaan ya bahalkan yaree adagee dee murakabka ee hadduu dhag kugu yidhaa ah aad odhanaysaa soo maaha ilan waa dhag ah e dhagtuu kugu yidhi adaad axda raacinaysa adne dhagax kaa dhagax kolka u fiirso cashirkeennii haddaba markaynu dhagax nidhaahno cashirkii dhagax buu ahaa dee macnihii dadku ay u yaqaaneen macno ka duwan baynu cashirkii ku tilmaanay soo saa maa ilan baynu dhagax ka dhignay dhagxuna ma ahayn dhagaxuna ma ahayn cashire wuxuu ahaa waxaa laysku dakru ahaaye waa majaaz marka macnihiisii asalka ahaa ereygaa dhagaxa ayaa macnihiisii asalka ahaa macno ka duwan aynu ku macnaynayna oo adayg baynu ku macnaynaa cashirkiibaa adka cashir adag baynu uga jeednaa baynu odhanayna markaa licalaaqa xidhiidh waa inuu meesha yaal haddaba ma idhaahdaa wuu tukaday wuu tukaday ma idhaahdaa waxaan uga jeedaa qof buu dilay waana majaaz ma idhaahdaa sallaa caliyun fi lmasjidi cali baa masaajidka ku tukaday war maxaad ku macnayni waa qatala shaksan fi suuq ayaan uga jeednaa ma nidhaha waa majaaz yaa akhi maya waa talaacubun biluqa xeerarka iska ilaaliya waxaynu tilmaanay inay daruuri tahay shayga aad majaaz ku tilmaamaysa inay calaaqa horta meesha jirto calaaqa waa inay meesha jirto calaaqadaasina waa maxay waa xidhiidhka ereygan macnihii marka hore lahaa iyo macnaha imika looga jeedo xidhiidhka ka dhexeeya wey imika markaan cashirka dhagax ku tilmaamo ereygan dhagaxa eeg macnahan imika lagu tilmaamaya cashir adag weeye marka horena maxaa looga jeeday dhagaxa maxaa looga jeeday markiisa horena ii sheega maxaa marka hore looga jeeday dhagaxa dee kan laysku dakra soo cashirka iyo kaa laysku dakro xidhiidh waa inuu ka dhexeeya markaa xidhiidhka ka dhexeeya waa maxay adaygi baa ka dhexeeya adayg cashirkiina wuu adkaaday kaasina wuu adkaaday okay kolkaa adayg baa ka dheeeya waa inuu xidhiidh ka dhexeeya salaad iyo dil maxaa ka dhexeeya markaa xidhiidh miyuu ka dhexeeya talaacubun bilua weeyaan markaa talaacubu bilua laakiin waxaad ogaataa majaasyadanaan soo marayna haddaad kulli sheegtood jus uga jeedo eegeen aniga iyo madaxaygumaanan xidhiidh lahayn horta xidhiidh ma lena waaban isku waaban isku naalnaaye laba shay oo isku laba waaba laba qof oo isku yaalla wax isku yaallaba weeyaane kolka eeg shay isku yaalla waa sax waad isku isticmaali kartaa shay isku yaalla waad isku isticmaali kartaa oo intaad kan qaadata ayaad kan adiga iyo gurigaaga ka warran war gurigaaga iyo alaabta taalla ka haddaan idhaa tuugiibaa gurigaagii xaday haddaan ku war gurigaagii tuug baa xaday eeg eeg ereygaa haddii sidiisa soomaali loo macneeyo hadda wuxuu noqonaya eeg war gurigaagii tuug baa xaday macneheegu wuxuu noqonayaa gurigaaga laftiisaa la xadayo dee gurigaagii buu qaatay gurigaagaa wax la qaadan kara ah gurigaaga laftiisii ayaa tiirashiisii iyo wixii uu ka samaysnaaba ile gurigii la xaday baan ku guriga laftiisii baa la xaday wey xaqiiqada haddii la raadinayo haddii majaaska la raadinayana waxa weeye war guriga lama xadine wixii dhex yaallay baa la xaday eeg kolka halkaan kaa odhan lahaa guriga alaabtii dhex taallay baa la xaday ayaan ka soo gaabsado maxaan ku idhi gurigaagii baa la xaday kolkaa gurigii iyo alaabtu mayna isku dhex jirin laba shay oo isku dhex jira dee waa sax waa salaad iyo masaajid waad isku isticmaalayne way isku dhex jiraane so iskuma dhex jiraan salaad iyo masaajid waad isku isticmaali oo xidhiidh baa iyaga ka dhexeeya dee way isdhexdhacaanba salaad iyo masaajid gurigi iyo alaabta waad isku isticmaali ilin way isdhex yaaliine cilmiga iyo shaksigiisa waad isku isticmaali ilin way isku dhex jiraane almajaas lmursal majaasulmursalku kelimatun waa kelmad kelmada oo istucmilad la isticmaalay fii gayri macnaaha macnaheega ayrkii macnihii alsliyi ee asalka ahaa licalaaqatin liajli calaaqatin calaaqa aawadeed calaaqada oo hayri lmushaabaha aan mushaabaha ahayn maca qariinatin qariino maceed iyadoo ah qariinada oo maanicatin diidaysa min iraadati lmacna alsli macnaha asalkaa ah in loo jeedo min calaaqaat almajaasi lmursal majaasulmursalka calaaqaadkiisa eega eeg min maadaamu ina yidhi mintaasi waa tabciidiya barh bay sheegaysaa inuuna kitaabku inoo wada sheegayin buu kolkaa min calaaqaati majaasi mursal waa asababiya shayga oo sababiyeah oo sabab noqda o almusababiya shayga oo musabab ah oo waxaa sababta ka dhalanaya aljuziya shayga oo juz iyo badh ah alkuliya shayga oo kuli noqda ictibaaru maa kaana shaygu wuxuu ahaan jiray ictibaaru maa yakuunu shaygu wuxuu noqon doono almaxaliya shaygiioo maxal ah alxaaliya shaygiioo xaali ah xaali intaasiba waxay noqonaysaa majaasmursalka calaaqooyinkiisi waa sideed markaa bal hadda namuudajkan yarna aan eegno sharibtu waxaan cabay maa niil webigii niil baan cabay sharibtu maa niil niil oo dhan biyihiisa maa niil baa laydha wada cabtay webigii oo dhan maadaa dhammaystay maa niil maxaad uga jeedaa juzun min maa niil saw qayb yaroo webiga niil kamida saw maaha waa maxay markaa maa niil calaaqada ku jirtaa waa maxay ya juiyaat lxaaji haye juiyaad tidhahdeen ereyga la magacaabo eega maa aniilma jus baan magacaabay mise kulli okay kulli baan maga dee kulligaa yada geliya markaa haddii juska la magacaabana juskaad gelini haddii kulliga la magacaabana kulligaa la gelini kolba ka la magacaabe meesha ku qoran un yaa u iyo tadii yarayd ku darso sharibtu waxaan cabbay maa aniil kulli baan magacaabay kolkaa kulliye calaaqada ka dhig alqa khaiibu khaiibkii wuxuu soo tuuray kelimatan kelmad kelmada oo kaana lahaa uu u ahaaday kabiirulari raad weyni kelmad raad nagaga tagtay ayuu khaiibku jeediyey alqa khaiibu kelimatan ereyga kelimatana majaas baa ku jira khaiibku ma kelmad qura ayuu mimbarka dadka kala hadlay uu ka yidhi mise kalaam idil jumlooyin idil horta khaiibku muxuu mimbarka ka sheegay ma hadal qura buu sheegay ilain kelmadu waa erey qurahe ma erey quruu sheegay mise jumlooyin idil iyo wacdi wadi jumlooyin badan sow maaha hadaba kelimatan baynu nidhi oo kelmaddana shardi waxaba inay mufrad ahayde kelmaddii kalaamidil baan uga jeedaa calaaqadu waa maxay imika halkaa shukran jus baa la magacaabay yadiin ku darso waa jusiya calaaqada halkaa ku jirtaa wasal waxaad su alqaryata tuulada allatii tuulada kunaa fiiha aanu joognay bal oradoo magaalada wax weydiiya tuuladu waa halkan la degan yahay dhulka ahee dhulka maad weydiin kartaa mise tuulada dadka ku nool baa la weydiinaya tuulada dadka ku nool baa la weydiinayaa okay haddaba eeg tuulo baa la magacaaboo dadkii joogay baa looga jeedaa tuulada iyo dadka maxaa ka dhexeeya mayna isdhex joogin kolka imika ma kii dhex joogay maxalka ahaabaa la magacaabay mise kii xaaliga ahaa dhex joogay meesha dee maxalki iya un ku darsa markaa calaaqada maxaan odhan maxaliya baan calaaqada odhanaya was'al ilqarya yalbasu lmasriyuun kaygu halkaa wuu iga khaldayo yulbasu wuu yidhi yaduu goday yadaa miyuu adiga soo ma kordhabin nuskadaa yar raaca mar kaste maalmahan way naga maqnayde nuskadaasi waa sax weeye okay yulbasu lama odhan karo yadaa lama godi karo waa in yalbasu la yidhaahdaa yalbasu lmasriyuuna nimanka masaaridu waxay xidhaan alquna quniga ayay xidhaan alladii kaasoo tuntijuhu ay soo saarto bilaaduhum wadanadoodu waxaan uga jeedaa ereyga quniya quni waa suufkan ay soo saaraan weeyi duntan soo saaraan kolkaa qudni ma dunbay xidhaan mise dunta dhar laga sameeyey bay xidhaan ya horta ma dharbay idhaan mise eh, dharbay idhaan mise dun duntan caadiga miimiiaabay soo ursadaan miimiiy isla isku dul dhigdhigaan saw dhar ma xidhaan laakiin dharkaasi ictibaaru maa kaana markaan eego muxuu ahaa muxuu markiisa hore muxuu dharkaasi soo maray qudni buu soo maray dun buu ka yimid kolkaa calaaqada ka dhaxaysa qudni iyo dun waa maxay ictibaaru maa kaana berigii hore ayuu soo maray bay ka dhigan tahay markaa wlacwajiyau mila durqi khalfahumu wlmashrafiyau mila alyawmi fawqahumu waa ninkii mutanabi lo odhan jiray baa gabaygan iska lahaa wuxuu yidhi markaa wlacwajiyau mila durqi khalfahumu wlmashrafiyau mila alyawmi fawqahumu walacwajiyatu faraska acwajiga la yidhaa mil-a durqi wadooyinka isaga ayaa buuxiyey khalfahum cadowga gadaashooda waalmashrafiyatu seefta mashrafiga la yidhaahna mil-a alyowmi maanta oo dhan ayay buuxisay fowqahum iyaga dushooda u fiirsa hadda walacwajiyatu markaynu soo qaadano alacwajiyatu acwajiga waxa loo yaqaanaa horta gabaygaa markaan macneeyo acwajigu waxa weye fardaha qoodhooda faras ka mida oo inta badan haddii lab laga helo fardaha lagu dari jiray waa faradaha nooca ugu qiimo badan ama ugu qaalisan ayaa acwaji la yidhaahdaa walacwajiya waa farda markaa mila ah, waa buuxa shayga marka la buuxiya mili la yidhaah aurina waa jamcu ariiq iyo wadooyinka ayaa duri laodhanaya lagu jamciyey khalfahum waa xaggooga dambe wlmashrafiya waa seef seefta seef kamida ayaa mashrafi la yidhaah waa kii ninkii lahaa ayaqtulunii wlmashrafiyu mudaajici ma anigay seefi barbarkayga taalla ayuu ninkaasi dil iigu hanjabi karaa buu yidhi miyaanan nin ahayn buu leeyahay nin hubaysan baan ma dil baa laigu hanjabi karaa ayqtulunii wlmashrafiyu mudaajicii kolkan mashrafi waa nooc seefaha ka mil alyawmi maantay seeftu buuxisay maxaa looga jeedaa waxa weeye maantada waxaa la suuraysanaya iftiinku intuu gaadhaya la suuraysanaya iftiinku dhulkeennana uu ka dul muuqda ilaa hawadaana uu gelaya seefa badan baa kolkaa laysa saarsaaray adduunkiiba seef baa buuxisay wuxuu sawiranayaa markaa in maalintiiba seefi ay buuxisay oo maalintiiba ay buuxsantay oo wada seef laysa saarsaaray kolkaa ciidan ballaadhan buu ayuu ku ammaanaya oo muslimiintu ay lahaayeen kolkaa wuxuu uhi seefahooguna dunidaba way buuxiyaan fardahooguna wadooyinkaba way buuxiyaan cadowga way hareereeyeen markaa walacwajiyatu fardaha acwajiga la yidhaa mila durqi wadooyinka ayay buuxiyeen khalfahum gadaashooda ayay waddada buuxiyeen wlmashrafiyatu seefaha mashrafiga la yidhaahna mil alyowmi maalintii ayay buuxiyeen fowqahum iyaga dushooda way buuxiyeenoo maanta oo dhan waa la buuxa haddaba milulyowm maxaa looga jeedaa ereyga milulyowma eeg yoomku waa maalintee waa xaali dunidanna way ku soo baxdaa dunidan ayay usoo degtaa oo afadaagan hawadan bannaan kolkaa milulyowm waxa maalintu waxaa looga jeedaa maxay maalinta iminka milulfadaa halkuu ka odhan lahaa hawadii banaanayd ilan hawadani maaha maaline maalintu waa iftiinka dhowr iyo labaatan dhowr iyo tobanka saacadood ka kooban ayaa maalin la ama dhowr iyo labaatanka saacadood ka kooban kolka eeg hawadii banaanayd buu u jeedaa kolkaasuu maalin ka magac ka cibaareeyey hawadan bannaan hawadan bannaana cirkiiyo dhulka dhexdoodiihi maalin ma aha maalintu waa iftiinkan soo dhex degay halkaa hadaba xaaligii buu cibaareeyey oo iftiinkan meesha dhex yimida wuxuuna uga jeedaa maxalkii oo hawadan bannaan ah seefuhu maalinta ma buuxin karaan oo iftiinka ma buuxiyaane dhulka iyo cirka dhexdooday buuxiyaan haddaba mil aliyow markuu kule maanta ay seefuhu buuxiyeen dee maalintu waa iftiinka ma iftiin bay seefa buuxin mise cirkiiyo dhulka dhexdooday buuxin cirkiiyo dhulka dhexdooda haddaba maxaa ka dhexeeya iftiinka iyo cirkiiyo dhulka dhexdooda labadaa isku eg waxa ka dhexeeya iftiinku wuxuu kusoo dhex degaa cirkiiyo dhulka dhexdoodu kusoo dhex degaya waa xaalli marka cirkiiyo dhulka dhexdooduna waa maxalkii iftiinkuu kusoo degayey kolkaa maxaan calaaqada ka dhigaa xaaliyaan ka dhigaya illa waa kii meesha kusoo degey sauqidu waxaan shidi doonaa naaran dab sauqidu waan shidi doonaa naaran halkaa maxaan idhi waxaan shidi doonaa hee dab baan shidi doonaa ereyga naar ah eeg dabka intii la shido kadib buu dab noqdaa shaygu markii shayga la shido kadib buu dab noqdaa imikana siinbaa halkan ku jira sawidu siinkani muxuu sheegayaa weli dabka inaan la shidinba ee mustaqbalka la shidi doono kolka intaan dabka la shidin ma dabbaa mise waa xaabo xaabo saw maaha haddaba naarta halkan ku jirta xaabuu uga jeedaa sauqidu naaran xaabaan shidi doonaa halkuu xaabo ka odhan lahaabuu dabbaan shidi doonaa ka yidhi dabka iyo xaabada maxaa ka dhexeeya markaa maxay kula tahay dab iyo xaabo calaaqada ka dhexaysaa waa maxay okay xaabadu ictibaarumaa sayaul marka la eego maxay ku dambayn doontaa dabbay ku dambayn doontaa xaabadu iyadaa dab noqon doonta kolkaa calaaqadu waa ictibaaru maa kaana ama ictibaaru maa sayaulu baan doonaya ictibaaru maa sayaul intaasi waa xalkii ijaabadii isaga ka shaqeeyey bal adna hadda intan ka shaqee tamriinaat bayin waxaad caddaysaa calaaqata kulli majaazin majaaz kastee calaaqadii majaaska oo mursalin mursala taxtahu khaun xariiq yari hoosta uu ka marsan yahay mima yati waxa soo socda qaala bnu zayaad wuxuu yidhi nin ibnu zayaad la yidhaa fii rahaai zawjihi xaaskiisa markuu u barooranayey halkaa zawjihi maarkiisi waa xaaskiisii ma waxaad moodaysa inuu ta ka tegey ma zawjatihi baan dooni lahayn kelmadda zawj ah rag iyo dumarka zawji unbaa loo isticmaalaa wuu sixan yahay kitaabkeennu rag baa mooday inay khaldan yihiin inuu khaldan yahayoo yidhi zawjatii ta ugu dara msomayda zawjatii ta ku dara war dhadiga ta laguma daro keliya dhaxalkaa la ogol yahay dhaxalka marka la joogo ayaa gabadha ta lagu daraa xaas markay tahay laakiin marka kale af carabiga rag ninka iyo gabadhaba waa zawjuun magacani way naga dhexeeya waa la wada leeyahay weeyaan markaa bayin caddee calaaqata kulli majaazin majaaska oo mursalin mursala oo taxtahu hoosti khaun xariiquu yaalla mimaa yatii majaaska hoosta ka xariiqan qaala bnu zayaad fii rahaai zawjihi islaantiisaa geeriyootay markaasuu gabay baroordiiqa u sameeyey wuxuu yidhi markaa alaa man ra'a ifla almufaariqa ummahu bucayda alkaraacayna hutan saakibani alaman ra'a طifla almufaariqa ummahu bucayda alkaracaynaahu tabta dirani waxa gabayga maxfuudkaygu ahaa halkaa tan sakibani uu ina yidhi in tabta dirani la yidhaa horta intaasi waa maxfuudkaygaan ka xasuustaa tan sakibani buu inoo wada qoraya mise tabta dirani dhammaan ma tan sakibani buu ku dhamaalay gabayga mise tabta dirani tan sakibani okay tabta dirani waa isku macno labada erey waa isku macno laakiin waxaan filayaa gabaygu inuu ahaa tabtadiraani inuu ahaa ayaan filaya alaa man ra'aa ninka arka kitaabkaygu halkaa wuxuu khalday beytka wuxuu khalday baciid alkaraa buu yidhi baciid caynkuu hoos dhabay waa khalad halkaasi waa khaa faajixa wey bucayd wey bucayd waa in ba'da lama kor dhabi karo waa in ba'da la godaa caynkana lama hoos dhabi kare waa in caynka la kor dhabaa xataa isku macno maaha baciid iyo bucayd waa bucayd bay meeshu ahayd ka warankaagii mise ma xarakayn baciid buu yidhi waa khada faadixa weeyi taasi waa bucayd meeshaasi bucayd dhammaan kutubteennu ma baciid bay wada qoreen bucayd waa inaad u bedeshiin ba'da goda caynkana kordhaba markaa alaa man ra'aa ninka arka aifla ilmaha yar almufaariqa ummahu ee hooyadii faaruqay hooyadii ay ka dhimatay dee bucayd alkaraa hurdada in yarun kadib ereyga bucaydihi waa bacdi bay ka timid bacd alkara maxay noqonaysa markaad taskhiiriso bucayd alkara qabla salaad markaad leedahay maxaad odhanaysaa markaad taskhiirinayso qubayla salaad baad odhanaysaa salaada uun waxoogaa yar ka hor waa taskhiir alaa man ra'aa ninka arka aifla ilmaha yar almufaariqa ummahu ee hooyadii faaruqay ay hooyadii ka dhimatay bucayd alkara hurdada in yar kadib ereygan alkara ihi waa annawm hurdada kadib ninka caynaahu labadiisa indhood baa tansakibaani daaya labadiisa indhood way shubmayaan buu yidhi ama way daayaan caynaahu tansakibaan labada indhood baa daaya markuu ku yidhi ishaa daaysa haddaad tidha waa inay isha lafteeduba dhulka ku dhacdo ay haddana dee mar labaad dhulka ku dhacdo tii kalena kolkaa indhahaa daaya markuu ku yidhi isha lafteedu ma daayse maxaa daaya ishay wax ka daayaan halkuu koodhan lahaa ilmaa daaysa eeg halkuu koodhan lahaa ilmaa daaysa ayuu ku yidhi daaysa ilmadii isha ka soo baxaysay baa horta da'aysa kolka u fiirso isha iyo ilmada maxaa ka dhexeeya isha iyo ilmada maxaa ka dhexeeya waa shukran sheekh xasan si fiican baad igu soo tuurtay ishu waa maxalkii ilmadu ay kasoo ka soo boodaysay socaynkaa maaha kolkaa ilmaduna waa xaali ishuna waa maxal haddaba ya un igu dardee maxalkaa ya un igu dar maxaliya weeyaan markaa maxalkiibaa la magacaabo xaaligii ilmada ahaabaa looga jeedaa alaa man ra'aa ninka arka aifla ilmaha yar almufaariqa ummahu ee hooyadii ka tegey bucaydalkaraa hurdada in yar kadib ninka arka markay caruurtu seexato buu leeyahay caynaahu tansakibaan indhihiisa ayaa daa ilmo waayo wuxuu hurdada u soo qaatay waxaa la yidhahdaa insaanku markuuna hurdin wuu mashquulsan yahay oo maskaxdaada jaanis lama siiyo cid baa kuu sheekaynaysa cid buu la ciyaarayaa waxbuu akriyayaa waxbuu qorayaa laakiin markuu gurigooga tago uu seexo is yidhaa waxa soo dhaca wax kaste uu tabayey ama uu doonayey markaasay kusoo dhacaan markaasuu dee kolkaa hooyadii xasuusanaya markaasay ilmu indh indhuhu ilmaynayaan buu ku wayunsabu waxaa loo nisbeeyaa ila samawal waxaa loo nisbeeya ninkii samawal la odhan jiray ninkani yuhuudi buu ahaa horta waa nin carbeed laakiin wuxuu qaatay yuhuudda ayuu qaatay oo yuhuudi buu ahaa waana dee jaahiligii maaha iminka islaam maaha laakiin waxaa la isla og yahay inuu ahaa ragga taariikhda ku qoran ee ugu ballanta fiicanun aadamaa ah, inta la ogyahay dadka ugu ballanta wacan baa lagu daraa inankiisii curdeed waxaa lagu dilay nin ninbaa seefu dhiibtay iyo alaab ii hay buu yidhi seeftaa reeruu la dagaalamayey baa maqlay oo yidhi cadowga yaga seeftiisii baad haysaayana sii wuu diiday ma ballan wax laygu ballamiyey baan dhiibaa buu yidhi inankiisii curdeedoo uwaadhsi tegey bay qabteen isagu markuu albaabadii ka xidhay uu yidhi halkeedii soo maraysin cuntana waan haystaa gurigaygaana waan iskaga jiri ka ii soo galan seeftan kurka kaga jariye inankiisii curdeed baa la qabtay oo uwaarsi ku maqnaa cadowgii baa qabtay markaasay la hadleen waxay yidhahdeen waryaahe eh, haddaad seeftan ninkaasi kuu dhiibtayna siin weyda inankaaga curdeed waanu dilaynaa wuxuu idhi dila buu yidhi inankayga curdeed sidii bay u dileen isna sidiibuu seeftii ku hayey kolkaa wuxuu yidhi wax laygu aaminay inaan bixiyo waxa iga fudud buu yidhi aniga iyo dadkayga ay geeri soo gaadho kolkaan aad iyo aad ballanta ugu adadag buu ahaa wuxuu yidhi kolkaa wayunsab ilaa samawl samawal baa loo nisbeeyaaye gabaygan wuxuu yidhi laakiin qolooyin badan baa khalad ka galay gabaygan khalad baa laga galoo nin lagu qoray waa khalad gabaygaa iska ilaaliya haddaad eegtiin kutubulbalaaqa nin kalaa ku qoran qoladeenini way saxan yihiin farqi yar baa udhexeeya markaa laakiin wayunsab ila samawal waxaa loo nisbeeyaa tasiil calىa xaddi suyuufi nufuusunaa walaysa calىa gayri suyuufi tasiilu nin xaarifi cabdilmelig alxaarifi nin la yidhaha bay qola siiyeen ma ogtahay kutubtan balaaqada qaar ka mid ihi laakiin samowal baa iska leh inta diiwaanada marka dib loogu noqdo waa samowal buu ku yaalaa gabaygu tasiilu waxay ku baxdaa buu yidhi calaa xaddi suyuufi seefaha afkooga uunbay ku baxdaa nufuusuna anaga dhiig naftayadu walaysa ma baxdo calaa hayri suyuufi seefaha kayrkood tasiilu kuma baxdo wuxuu yidhi annaga reerka iyaga buu yidhi ragga dhimanayaa qori seefunbaa dishay buu yidhi raga anaga naga dhinta waxaan seef ahayn oo dishaaba ma jirto buu wuxuu diidayaa nin iska dhintay uun wax iska dhinta annaga ma jiraane wada dagaalyahan baanu nahayoo annagoo dagaalamayno ummadda karaamadeeda difaacaynun baanu dhimanaa buu yidhi meel kale weligayo kuma dhimanno buu yidhi tasiilu way baxdaa calaa xaddi suyuufi seefaha afkoogay ku baxdaa nufuusuna annaga naftayadu walaysa tasiilu ma baxdo calaa hayri suyuuf waxaan seef ahayn naftu nagamaba baxda buu yidhi u fiirso tasiilu calaa xaddi suyuufi nufuusuna ereyga nufuusunaa baan doonayaa ereyga nufuusuna nufuusunaabaa hoosta ka xariiqan naftaa waxaa looga jeedaa dhiig dhiigga wuxuu ku yaacaayu ku dareeraa seefun waayo waxaa lagu gartay nufuusta inaan naftii caadiga ahayd looga jeedin ficilkanay faacilka u tahay waa maxay tasiilu war tasiilu naftu ma tasiilu baa la yidhaahdaa mise dhiiggaa saylaanka sameeya dhiigga ayaa tasiilu la yidhaha kolkaa imika nufuusuna in dhiig looga jeedo jumladan tasiilu ah ayaa tilmaamaysa haddaba dhiig iyo naf maxaa ka dhexeeya labadaa isku eg isbarbar dhig dhiig iyo naf aadamaha wuxuu dhiigu ku jiraa intay naftu ku jirto haday naftu kaa baxdo dhiigaagii dee wuu iska iska qalalaya wuu fadhiisanayaaba kolkaa wuxuu dhiiggaagu shaqaynayaa ayuu caadi noqonayaa intay naftu kugu jirto hadaba naftu miyayna sababtii ahayn dhiiga mayna naftu sababtii dhiigga ahayn nufuusuna kolkaa maxaan calaaqada ka dhigaa ii sheega sababiyan ka dhigayaa ilay naf oo sabab ah ayaan magacaabay musababkii dhiigga ahaana waan uga jeedaa marka waa sababiya markaa alima calaa macnin waqulaa liqabrihi saqadka laqawaadi marbacan uma marbacan alima ku dul nagaada calaa macnin war ninka macni la yidhaah ku dul nagaada waquulaa waxaad ku tidhaahdiin liqabrihi qabrigiisana saqadka ilaahay idinkii ha ku waraabiso alkhawaadii daruuraha sooka laha ee mayayga loo yaqaanaa marbacan afar jeer uma marbacan iyo afar jeer ilaahay waxaan kaaga baryaynaa maalintiiba roobku sideed jeer inuu kugu do-o intaa dhaha buu idhi oo u duceeya alimaa ku dulnagaada calaa macni ninka macni la yidhaha ku dulnagaada war macni u yartaga oo waxoogaa yar bal dul taaga buu yidhi macni waquulaa waxaad ku tidhaahdeen liqabrihi qabrigiisana saqadka ilaahay idankii ha ku waraabiso alkhawaadii kuwa ka lahaa waa daruuraha gelinka hore da-ae marbacan afar jeer uma marbacan haddana afar jeer ereyga macniya ayaa loo jeedaa waa majaas alimaa calaa macnin ay aqiima calaa macnin yaro dul jooga ninka macni la yidhaha macni beri muu dhintay baad moodaysaa beri hore ayuu dhintay macnigan loogama jeedo macnigii caadiga ahaa ee qabrigiisii baa macni maxaa looga jeedaa qabrigiisii waayo beytka inta soo socoteen waquula liqabrihi qabrigiisa waxaad ku tidhaahdeen u duceeya qabrigiisa buu leeyahay markaa alima alaa macnin waquula liqabrihi haddaba kelimatu macnin markaan qiimayno kelimatu macnin markaan qiimayno macnin markaan eegayno maxaa ka dhexeeya ninka macniya iyo qabrigiisa maxaa ka dhexeeya qabrigu sow maaha maxal ictibaaru maa kaana odhan qabrigu waa maxal macnina waa kii ku dhex jiray xaali weeyi haddaba iminka yaa la magacaabay maxalkiibaa magacaabanoo maxaliyaan idhaa mise xaaligiibaa magacaabanoo xaaliyaan idhaa xaaliyaan odhanaya xaaligiibaa magacaabane alimaa ku dulnagaada calaa macni ninka macni la yidhaah waquulaa waxaanad ku tidhaahdiin liqabrihi qabrigiisa saqadka allaha ha ku waraabiso alqawaadii kuwa ka lahaa marbacan afar jeer uma marbacan laa arkabu lbaxra anigu badda fuulo inii anigu ahaafu minhu waxaan ka baqaa almacaaib inaan ku halaagsamo laa arkabu lbaxra anigu badda ma fuulo inii anigu ahaafu minhu waxaan ka baqaa almacaaib inaan ku halaagsamo badda ma fuulo laa arkabu lbaxra horta badda maa la fuulaa mise marka baa la fuulaa badda maraya marka baa la fuulaa sow caynkaa ma aha haddaba iminka ereygan baxriya dee looga jeedaa baddii caadiga ahayd loogama jeeda marka baa looga jeedaa markab iyo badda maxaa ka dhexeeya markaa laa arkabu lbaxra markaynu nidhaa alqiyaas markab iyo baxri maxaa ka dhexeeya waa xaaliyo maxal soo maaha keebaa la magacaabay maxaaligiibaa la magacaabay mise maalkii maxaa la magacaabay maxalkii calaaqada maxaan ka dhigaa marka laa arkabu lbaxra maxaliya laa arkabu lbaxra badda ma fuulo inii anigu akhaafu minhu waxaan ka baqaa almacaadib halaag baan ka baqaa diinun ana anigu dhoobaanahay buu yidhi wahwa maaun baduna waa biyo wadiinu dhoobaduna filmaai biyaha daa'ibun way ku milantaa way ku dhalaashaa ana dhoobaan ahay bui waxaan uga baqaa uu sii fasiray ma ogtahay ana ahay buui baduna waa biyo o labadaana laysma tuso haddaba u fiirso diinun ana wuu ka aamusaye ereygan diinuna laftiisa majaas baa ku jiray hoosta mu inooga xariiqay inoogama xariiqin ereygan diinuna laftiisa majaas baa ku jira dhoobaan ahay markuu yidhi ma imikaynu dhoobannahay mise waa laynaga abuuray waa laynaga abuuray soo maaha haddaba inaga iyo dhoobanimada maxaa inaga dhexeeya ictibaaru maa kaana beri baynu ahaan jirnay dhoobo uu ka aamusay xabadaasi hoosta kama xariiqin wma min ydin ilaa yad fawqaha wala dalimin ilaa sayublaa biadlamin wamaa min yadin ma jirto qacani buu yidhi ilaa yadullaahi ilaahay qacantiisa ayaa fawqaha ka sarraysa walaa daalimin ilaa sayublaa waxa lagu imtixaanaa bi-adlama mid kasii dulmi badan haddaad aragta nin dadka xoog u dulmiya ilaahay wuxuu ku imtixaanaa ninkaa ka yaabiya soomaalida odhan jirtay wiilis waalaba waabiyaa hele bay odhan jireen waa waabiyihii ku waabiyo unbaa helaya isna oo kasii dulmi badan wamaa min yadin ma jirto qacani ilaa yadullaahi ilaahay yaddiisa iyo qacantiisa ayaa fowqaha ka sarraysa walaa daalimin ma jiro buu ku leeyahay ku wax dulmiyaa ilaa sayubla waxaa lagu imtixaanayaa biadlama mid ka dulmi badan baa lagu imtixaanaya halkan xariiqii wuu inooga tegey wuu ka tegey sooma xariiqii labada iyo teeb u xiriiqay labadaba u xariiqay waa sax haddaba ereyga yad-a ah, waxaynu soo barannay gaar ahaan marka la jamciyo oo kale waxaynu soo barannay in looga jeedo nimco waxaa kaloo looga jeedaa awood baa looga jeedaa kolkaa iminka oo kale awood ayay noqonaysaa awood wamaa min yadin ilaa yadullaahi fawqaha haddaba yadullaahi maxaan awood uga dhigaynaa maynu gacantii ilaahay nidhaahno qariina maanta meesha taallo oo wamaa min yadinta ka horaysa ayaa qariino ah. laakiin haddii wamaa min yadintaasi ayna meesha ku jiri lahayn yadullahi ilaahay gacantiisii waad odhan kartaa yadullaahi ilaahay gacantiisii waad odhan kartaa oo cilmiyadin tan ka horaysa markayna meesha ku jirin weeye kolka tana qariinadiiya kolkaa qof kastoo awood sheegta ilaahay awooddiisii unbaa ka saraysa waxaad ogood ogaanaysaa markaa in awood awood meesha laga sheekaynayo waayo walaa aalimin ilaa sayublaa biadlamin bu haddana ku leeyahay aalimku de awood buu sheeganaya kuka dulmi badan baa lagu imtixaanaya hadaba u fiirso oo iyo quwada maxaa ka dhexeeya kelimatu yad iyo kelimatulquwa maxaa ka dhexeeya maxaa ka dhexeeya waa sabab yaddu waa qofka waxyaabaha awoodda u sameeya bay ku jirtaa kolkaa waa kan soomaalidu ay ka yidhaahdeen ninkayna shantaa kaa reebin sharci kaama reebay yidhaahdeen ama rag waran baa walaaleeya bay yidhaahdeen kolka waxaa jira awooda sow arag qacanta ayuu ilaahay sababta de uu kaaga dhigaa sababtii awoodda aad ku yeelanaysay waa qacmahaaga kolka haddaba imika waxaa la magacaabay maxay ma sababtiibaa la magacaabay mise musababkii sababtiibaa la magacaabay oo yad ah maxaana looga jeedaa markaa musabab baa looga jeedaa oo awood ah ayaa looga jeedaa okay inta badan laakiin luqa alcarabiya marka la joogo gaar ahaan qolada balaaqada yadda waxaynu ognahay marka la jamciyo markaasay aad u habboon tahay oo majaasulmursalnimadeedu markaasay si toosa usoo baxdaa xaaladda jamaca sidii matnigeennan hore beydkii aynu ku soo marnay ee lahu ayaadin ahaa jamacnimadani iyadaaba diidaysa markaa maxay inaad ka dhigto qacan caadiya inaad ku macnayso jamaca ayaa diidaya ilan qof jamaca qacmalihi ma jiree laakiin iminka qariinada ugu dhadhow ee kuu sheegi karta inaad awood ka dhigaysa waa minyadinta kaa horaysa waayo waa nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuumo wamaa min yadin s yadintaa ma arkaysid maxay daba dhacday maabay daba dhacday waa nakira markaa qaaciidadana maxaa tafsiirka ku arki jirteen nakira fii siyaaqi nafyi tufiid lcumum jamac bay noqonaysaa markaa jamicii aan raadinaynay ayaa halkan ka soo baxay kolkaa ma jiro qof aad odhanaysa qacmaa ah ayuu leeyahay iska dhaf qaala almutanabi wuxuu yihi fii dami lkaafuur markuu kaafuur ammaanayay wuxuu yihi inii nazaltu bikadaabiina dayfuhum can ilqidaa wacan itirxaali maxduuduun inii nazaltu bikadaabiina dayfuhum can ilqidaa wacan itarxaali maxduuduun cani tarxaal waxaan idinka digina tarxaal tadaa hoos dhowdiin tadaa ha isku hoos dhabina waayo aad ogtihiinoo rag badan baa tada hoos dhabay af carabiga markii la baadhay laba kelmadood baa la arkay wax taduba hoos dhaban tahay waxaa la arkay tilqaaa iyo tibyaan baa la arkay tilqaaa iyo tibyaan waxaan labadaa kelmadood ahayn ta'deeda ha hoos dhabin ma inaad tikraar odhan baad moodi ma tikraar baa mise takraar ya takraar waa inaad tidhahda laakiin tikraar ha isku odhanin kolkaa inaynu nidhaa tirxaal maaha waa inaad tarxaal tidhaahdaa ilayn wasankanba markii la baadhay tilqaaa iyo tibyaan baa la arkaye labadaba malaha qur ku jiraan falamaa tawajaha tilqaaa madyan iyo tibyaana likulli shay kolkaa labadaa kelmadood tilqaa'a iyo tibyaan waxaan ahayn oo ta'dooda lahoos dhabi karaa ma jiro mutanabi maanta wuxuu caayayaa ninkii kaafuur loodhan jiray kaafuur alikhshiidi waa ninkii masar haystayuu lahaa ree masar baa ka seexdayoo dacwooynan dhargaynin ayaa looga tegey ninkuu lahaa weeyaan oo caayayey waa gabaygii kolkaa wuxuu yidhi kaafuuralikhshiidi baan ku soo degay buu alla qacan adagaa buu waa bakayl wuu caayey caayey waxa igaga daran buu yidhi mar alla markay gaajadii iyo silicii iyo duruuftii aan arkay buu yidhi ayaan damcay inaan iskaga guuro buu yidhi oon dee cid kale aan martigeliyo weydiisto wuu ii diiday buui waar saaxiib hanaga guur waar balkaale wuuba ii diiday buui imana martigelinaya buu yidhi inaan ka guuranay ima yeelaya buu yidhi martigelinta wuxuu u diidayaa inuu waxisiiyo bakhaylnimo inaan ka guuro laakiin muxuu u diidayaa buu yidhi maad garanaysa inaan iskaga tago war dadku mooday ayuu moodsiinaya inuu deeqsi yahay meel nin martihii uu ka dhaqaaqi waayey maxaa la moodi nin martihii meeshuu joogo inuu ka guuri waayo inuu ku dhargay baa la moodayaa soo maaha kolkaa dadkuu ninkani markuu meesha ka tegi waayo inuu ku arkay meesha wuxuu kaga tegi waayey kolkaa macnuhu waa sidaa inii nazltu waxaan kusoo degay bikadaabiina beenaalayaal baan kusoo degay dayfuhum martidooda maxduudun dayfun waa mubtade maxduudunta dambaana waa khabarkii dayfuhu martidooda maxduudun ay mamnuucun waxaa laga manciyaa can ilqira martigelinta iyo wa canitarxaali guuridaba martidooda qiraha waa loo diidaayo martigelin looma ogola inay ka guuraanna looma ogola labadaba waa laga manciyey buu ku yidhi maxduudna waa mamnuuc majaasalmursalku halkuu ku jiraa waa kadaabiin yaa hoosta ka xariiqan kadaabiin baa hoosta ka xariiqan haddaba eegoo beenaalayaal baan ku soo degayey buu yidhi ma beenaalayaashu ku dul seexdaa uu ku dul fadhiistaa uu ku dul socdaa mise guryahoogu u jeedaa haddaba qofka iyo gurigiisa maxaa ka dhexeeya qofku muna xaali ahayn guriguna waa maxay waa maxalkii haddaba yuu magacaabay imika ma mise xaaligii calaaqada maxaan idhaahdaa xaaliyaan odhanaya calaaqadii markaa wa qaala waxaa kaluu yidhi wra'aytu ka maxd alxilmi fii maxdi qudratin walow shi'ta kaana alxilmu minka almuhanada ra'aytuka waan ku arkay buu yidhi maxd alxilmi dulqaad khaasa uun inaad leedahay ayaan ku arkay buu ku yidhi oo fii maxdi qudratin awood khaas ah ku dhex jira buu ku leeyahay walow shi'ta haddaad dooni lahayd kaana alxilmu war seefta iyo dagaalka maxaa ka dhexeeya almuhanad horta waa seef af carabiga muhanad waa seef kolka seef iminka loogama jeede waxaa looga jeedaa dagaal baa looga jeedaa seef iyo dagaal maxaa ka dhexeeya marka seef iyo dagaal maxaa ka dhexeeya waa sabab iyo musabab sow seefta ayaa sababta maxay ayaa dagaalka sababta dagaalkuna muxuu noqonaya musababkii ka dhalanayay dee seefta kolka calaaqadaa maxaan idhaa sababiyo ayaan odhanayaa bayinniyo waxaad caddaysaa layliskan bal hadda eeg bayin waxaad caddaysaa kulla majaas mursal majaasulmursal kaste caddee wa calaaqatahu calaaqadiisana caddee fiimaa yaati waxa soo socda sakana bnu khalduun ibnu khalduun wuxuu deganaa misr wadanka masr buu deganaa kelmaddaa masre majaas baa ku jira waayo ibnu khalduun waa qof qurahe ma wadanka idile masr buu kelidii degey intuu ballaadhay ballaadhay mise masr magaalo kamida magaaladii xaafad kamida guri kamida qol kamiduu degan yahay okay majaasalmursalka ay sheeg adaba masar magacaa iyo halkuu ninkani deganaa maxaa ka dhexeeya masarna waa kulli ninkanina in yaroo kamidu ka deganaa waa juz kolkaa calaaqada maxaan idhaa kuliyaan odhan ile kulli baa la magacaabe min annaasi dadka waxaa ka mida man yakulu lqamxa mid qabadinka cuna wa minhum waxaa kamida man yakulu dura mid arabiqida cuna wa shaciir iyo heedda dadka qaarna qabmadigay cunaan qaarna arabikiday cunaan qaarna heedday cunaan war bal hadda eega iminka alamxa markaan idhaa qamadibay cunayaan majaas baa ku jira ma qamadinka laftiisaa la cunayaa mise shay qamadinka laga sameeyey baa la cunayaa laxoox yaroo qamadin laga sameeya la cunayaa soo kolka haddaba maxaa ka dhexeeya qamxigan iyo laxooxda ila laxoox baa looga jeedaay ictibaaru maa kaana awal horay qabadin ahaan jirtay wa minhum man yakulu durna nin arabikida cunaa jira baynu niiye arabiki buu cunaya maxaa looga jeedaa raashin arabiki laga samey ictibaaru maa kaana wshaciir nin shaciir cunayaa jira ictibaaru maa kaana saddexda meeloodba majaasmursal baa ku jira calaaqaduna waa ictibaaru maa kaana ina amiira muminiina muminiinta amiirkoogii nahara wuxuu baahiyey kinaanatahu baagiisii buu baahiyey kinaanadu waa baaga ama gabooyaaba halkii aynu ku tilmaamaynay ina amiira muminiina nahara kinaanatahu haddaba kinaanadu waa baage ma fallaadhaha la baahiyaa mise baaggaa la baahiyaa fallaadhaha la baahiyaa soo maaha fallaadh iyo baag maxaa ka dhexeeya haddaba fallaadh baag maxaa ka dhexeeya waa xaali iyo maxal yaa la magacaabay maxalki calaaqada maxaan ka dhigaa maxaliya raacaynaa waxaan daaqnay alkaysa roob daaqnay raacaynaa waan daaqnay alkaysa horta roobka maa la daaqaa mise cagaarku soo saara la daaqaa haddaba kayf iyo iyo cagaar maxaa ka dhexeeya sabab iyo musabab sow maaha calaaqada maxaan ku tilmaamaa markaa sababiyaan ku tilmaamaya fii raxmat illaahi hum fiiha khaaliduun naxariis alla ayay ku waari doonaan fii raxmat illaah ilaahay naxariistiisa ayay hum ku waari doonaan fii raxmat illaah waxaad ka warantaa ereyga fii raxmat illaah ah oo raxmat illaah naxariistaa bay ku waarayaan mise jannay ku waarayaan janno iyo naxariis maxaa ka dhexeeya waa xaali iyo maal naxariistu waa xaali jannaduna waa maxalkii kolkaa maxaan idhaa maxaan ka dhigaa calaaqada imika xaaliya mise maxaliya xaaliyaan ka dhigaya xamaa fulaanun hebel wuxuu ilaaliyey hamaamata waadiihi dooxiisa daruurtii yarayda ku di'i jirtay buu ilaaliyey dooxa daruurta ku da'da wuu ilaaliyey war daruur maadaa ilaalin kara waxa looga jeedaa daruurtu cagaarkay soo saartay daruurtu cagaarkay soo saartay buu ilaashaday wey haddaba daruur iyo cagaar maxaa ka dhexeeya waa sabab iyo musabab daruurtu waa sababtii cagaarkuna waa musababkii calaaqada maxaan ka dhigaa markaa maxaan ka dhigaa calaaqada sababiyan ka dhigaya qaala tacaala ilaah baa yidhi fii shani muusa alayhi salaam farajacnaaka waxaanu kuu celinay ilaa ummika hooyada kay taqara caynuhaa ay kay tahdaa caynuhaa si ay nafteedu u xasisho oo walaa taxzana ayna u werwerin u fiirso kay taara caynuha kelmadda caynuhaa majaas baa ku jira taqara waa qabowsi si ay nafteedu u xasisho haddaba ma naftoo dhan baa xasilaysa mise ishoo keliya ayaa xasilaysa naftoo dhan haddaba cayn iyo naf maxaa ka dhexeeya maxaa ka dhexeeya cayn iyo naf maxay idinla tahay jus iyo kulli saw maaha calaaqaday magacaaba juziya weeyaan calaaqadii markaa qaala tacaala allaa yidhi faman shahida minkum shahraka bisha xaadira falyasumhu ha soomo ashahra baa la doonaya war bishu waa waktigan dheeraynu naqaano ee dee soddonka cisho ka kooban eeg hilaalkuna waa ta xaggan ka soo baxda faman shahida ninka arka minkum isagoo idinka idinkamida ah ashahra shahrigan maxaa looga jeedaa ereygaa shahriga maxaa looga jeedaa hilaal baa looga jeedaa soo maaha hilaal iyo shahri maxaa ka dhexeeya hilaalku waa sabab markuu yimaado ayaa la helayaa maxay bishii shahriguna waa musababkii maxaan calaaqada ka dhigaa markaa maxaana ka dhiga calaaqada musababiya maasha allah ninkaa odaygii si fiican baad ufahamtay kole dad sababiya odhan weyday waayo shaarigu waa musababkii baynu nidhi hilaalkuna waa sababtii kolka musababkii baa la magacaabay shahriya waa inaan musababiye idhaahdo sawjaazika waan kaa abaal celin bimaa qadamat yadaaka qacmahaagu waxay sameeyeen war ma qacmahaagunbaa sameeyey mise adigoo dhan ya horta adiga iyo qacantaada maxaa idinka dhexeeya juz iyo kulli kolkaa imika calaaqada maxaan ka dhigaa juziyo warkacuu tukada maca araakiciina kuwa tukanaya macooga ay salluu haddaad tidhaa warkacuu maca araakiciin ilaahay rukuuc buu yidhi salaada rukuucun ha laga bilaaba haddaynu nidhaa ka waran imaamku markuu mikrofoonka qaado istawuu ina yidha hadduu rukuucun ka bilaaba ka waran uu yidha ilaahay baa ina yidhi dee warkacuu maca araakiciina eh. waa in rukuucun laga bilaaba haddaynu nidhaa ka waran war meesha warkacuu rukuuc loogama jeedo waa waa majaas almursal weeye warkacuu rukuuca sow ma ahayn tukada baa looga jeedaa hadaba rukuuc iyo salaad maxaa ka dhexeeya ya waa juziya ilan rukuucdu waa juzun min asala mararka qaarna qiyaam baa salaada laga cibaareeya iyaam sow qiyaamuleil maydaan arag e, qiyaamkani taagni un hamoodin inuu yahay waa salaadii oo dhan kolkaa salaada iyo qiyaamka maxaa ka dhexeeya de wa juz kolkaa calaaqada waa inaad juziyo un ka dhigto weeyaan warkacu tukada maca araakiiin wa qaala tacaala fabasharnaahu waanu u bishaaraynay biulaamin wiil baanu ugu bishaaraynay xaliimin dulaad leh inan yaroo dulaad badan baanu ugu bishaaraynay biulaamin aliim horta goolma qofka aliim lagu tilmaamaa markuu weynaadaa aliim lagu tilmaamaa ilmo yar yaa akhlaaqdiisaba tijaabiyey mayada adiga yaa ku ogba waxa tahayba inaad xaliim noqon doonto iyo inaadan xaliim noqon doonin iyo horta waa inaad nin weyn noqotaayo wax qiimayn kara dee kolka iminka bixaliimintani waa majaas calaaqaduna waa maxay ictibaaru maa sayakuunu maa sha allah ictibaaru maa yakuunu buu kitaabkeennu lahaaye anuu waxaan ka jecelay ictibaaru maa yakuunuda ictibaaru maa sayakuunu si inkaa ku darsada haka tegina kitaabkeennu xataa khulaasada ictibaaru maa yakuunu buu idin lahaa layl isku ka shaqaynayay ictibaaru maa yakuunu buu idin lahaa ictibaaru maa sayakuunu ka dhiga ujeeddadana waxaan umalaynaya qofka luqadda garanaya waa u caddahayo ictibaaru maa yakuun haddaad tidhaa wax imika a ah buu noqon karaa oo mudaaricu xaal buu noqon kara haddaad yakuunu tidhaa sayakuunna wax mustaqbala ee mustaqbal baa loo jeedaa xaaji kolkaa mustaqbal waa inaad ka dhigataa qaala tacaala alla yidhi yaquuluuna biafwaahihim yaquuluuna waxay leeyihiin biafwaahihim afkooga ayay ka leeyihiin maa laysa fii quluubihim waxaan qalbiga ugu jirin afka waxay ka sheegayaan waxayna qalbiga ku jirin bay afka ka leeyihiin isticaaradu biafwaahihim bay ku jirtaa horta ma afkaa laga hadlaa mise carabka carabka af iyo carab maxaa ka dhexeeya haddaba af iyo carab maxaa ka dhexeeya afku waxa intaasoo dhan baa af la yidhaahdaa waa kulli okay carabkuna waa juzun kolka calaaqadii maxaan idhahdaa ma juziyaan idhaha mise kuliya kuliyaan odhanaya ilan kulli baa la cibaareeye adalla fulaanun hebel wuxuu duleeyey naasiyata fulaanin hebel foodiisa ayuu duleeyey adalla fulaanun hebel baa duleeyey naasiyata fulaanin hebel foodiisa kolkaa ma foodunbuu duleeyey mise qofkao dhan buu duleeyey qofkao dhan haddaba qofka iyo fooda maxaa ka dhexeeya sababta fooda loo soo qaadanayo duliga loo siinaya ma garanaysaa carabta weligood dhaqankooga waxa kamid ahaa marka ay kala aarsanayaan waxay odhan jireen waa inaan hebel fooda ka jaraabay odhan jireen weligoodba kolkaa macnaa ku jiri jiray ninku inuu yidhaahdo ninkaa waan dili iyo inuu yidhahdo foodaan ka jaraya waxa ka xumayd inuu yidhahdo ninkaa foodaan ka jaraya kolkaa amaafood qabashadu ceeb bay carabta agteeda ka ahaan jirtay weligeed waa dhaqan aad iyo aad ay uga xumaadaan wey dulliga meesha ugu dambeeye weeyaan haddii la yidhaha ninkaa la taabtay way u dhammaatay macnagu ku jira dee baladma garo aduu marka beri baan baadhay wax yar baa soo baxay markii dambe wax baa iiga soo baxayoo waxaa kaaga soo baxay gabadha marka lasoo guursado halkee la qabtaa ya kolkaa macnaheegu sababtan ay uga xumaanayaan ama macnaha ku jiraa waa sidaa bal haddeeg adalla fulaanun hebel baa duleeyey naasiyata fulaanin hebel foodiisii kolkaa food loogama jeeda qofka o dhan baa loo jeeda qofka iyo fooda maxaa ka dhexeeya markaa qofka iyo fooda maxaa ka dhexeeya waa jus weeyaan foodu qofkii ka mid a calaaqadii waa jusiya markaa saqad adalwu waadaantii waxay waraabisay alarda dhulkiibay waraabisay waadaantiibaa dhulka waraabisay saqad adalwu alarda ma waadaantaa waraabisay mise waadaanta biyihii ku waadaanta biyihii ku jiray kolkaa waadaanta iyo biyaha ku jira maxaa ka dhexeeya xaaliyiya maal kolka calaaqada maxaan idhahdaa maxaliya ila maalkii baa la cibaareeyey qaala cantara wuxu hi ninkii cantare la odhan jiray saala alwaadi dooxii ayaa rogmaday oo dareeray ma dooxaa durdura mise biyo dhex maraa durdura eeg inaguba dooxaa rogmaday baynunaa dee dooxu ilan ma socde dooxii baa socda ma doox yaroo lugaynayaad aragtay mise ku dhex jiraa maraa kolkaa dooxa iyo biyaha maay maxaa ka dhexeeya ad waa xaaliya maxal saw maaha kolka calaaqada maxaan idhaahdaa maxaliyaan odhanaya qaala cantare wuxu uhi ninkii cantare la odhan jiray fashakagtu birumxi lasami iyaabahu laysa alkariimu cala lqanaabi muxaramiin fashakagtu waxaan ka tafiyey birumxi warankii alasami adkaa iyaabahu qalbigiisaan ka tafiyey laysa alkariimu ka sharafta lihi ma aha cala alqanaa war maha bimuxaramin mid laga xarimay war ka sharafta le waran in laga xarimay hamoodina ninkan warankii qalbigiisaan ka tafiyey buu ku yidhi kolkaas iyaab iyo qalbi maxaa ka dhexeeya iyaab iyo qalbi waxa weeyaan qalbiguna dee halkan uu kuugu jiraayo dharka ay ayuu ku sii dhex jiraa kolkaa qalbigii waa xaaliyo adigiyo xaaliyo ayuu kaa mid yahay dharkuna waa maxalkii kolkaa maxaynu odhanaynaa calaaqadaa maxaan odhanayaa xaaliyaan odhanayaa ragga qaarna way calaaqooyin kitaabku uuna inoo sheegin baa lagu daraayo mujaawaraa la yidhaha calaaqadan mujaawaro maynu soo dhiganay marna qalbigiiyo dharku waa jaar bay yidhaahdeen kolkaa mujaawaro calaaqa la yidhahna waa lagu tilmaamaa kutubta balaaqada haddaad raacdiin ama mujaawaraad arki doontiin insha allah ama waxaad arki doontiin aaliy maxaliya oo kale fa shakagtu waan ka tafiyey birumxi warankii alasami adkaa iyaabahu qalbigiisaan ka tafiyey dharkiisaan ka tafiyey ma war ninka miyaa dishay ninkaad dharkiisa waran dharka ka tafido ninkani u faanayaayo inuu geesi dilay buu ku faanaya sawka xagga dambe kaale laysa alkariimu cala alqana bimuxaramin ninka kariimka ihi waranka lagama xarimin buu kuleeyahay kolkaa xagga dambu kaaga cadaynaya inuu rag badan ninkani laayey kolkaa ninaad maradiisa un ka tafisay maradiisa un inaad ka tafisay te ninaad dishay maaha maraha ku macnaynin markaa maradan kolkaa qalbi buu uga jeedaa qalbigiisii baan ka tafiyey buu kuleeyahay fa shakagtu ka tafiyey birumxi warankii alasami adkaa iyaabahu qalbigiisii baan ka tafiyey laysa alkariimu ka sharafta lihi ma aha cala alqanaa warmaha bimuxaramin mid laga xarimay laa tujaalisuha hala fadhiisanina asufaha dadka waxmagaradka ah cala alxumqi doqonnimada dusheeda xumqigan khamraa looga jeedaa khamradu mayna ahayn doqonnimada ta sababta doqonnimaduna musabab miyayna ahayn calaaqada ku tilmaamaa halkaa musababiya wa qaala acraabiyu nin baa ku yidhi acraabiya liaakhara nin kale halaka baytun guri ma leedahay xaas ma leedahay buu ujeeday ama islaan ma buu ujeedo war guri ma buu yidhi kolkaa bal guri ma markuu yidhi xaasna uu uga jeedo gurigiiyo xaaska maxaa ka dhexeeya sow isma dhex galaan kolkaa maxaynu odhanaynaa calaaqada maxali ilan gurigii maxalkaabaa la cibaareeyo gabadhii dhex imanaysay baa looga jeedaay waa maxaliya markaa laylis badani inagama hadhsana kolley dhowr erey baa inooga dhiman baan e layliskaas inooga dhiman aynu iska raacsanaga cashirkan bayin almajaazat alaatiya maa calaaqatuhu lmushaabaha wamaa calaaqatuhu hayraha waxaad kala tilmaami doontaa ka isticaarada iyo kaan isticaarada ahayn ubaad odhantaa waa isticaara iyo waa majaaz almursal alislaamu islaamku yaxuu wuxuu ku dhiirigeliya calaa taxriiri riqaab qooraha in la xoreeyo ereyga riqaaba ma qoorunbaa xore islaamku kuleeyahay mise qof ibil mma mushaabaha mise waa ayr mushaabaha waa ayr mushaabaha waa jusiye malikun shaada lilkinaanati majdan axkamad waadaca usihi aabau melikun waa boqor shaada u adkeeyey lilkinaanati carab oo dhan majdan sharaf sharafta oo axkamad ayay sugtay wadca usihi seeskiisa dhigideeda aabaauhu aabayowgii waxaad eegtaa kelimatu majdan alaaaduna waa mushaabaha waayo markii beydkii la xadfay shaad ayaa meesha kuu qoran shaad oo adee lawaasimtii ama khasaaistii kelimatu majdan kolkaa mushaabaha weeyaan isticaara ku jirta markaa halkaa melikun waa boqor shaada adkeeyey lilkinaanati carab oo dhan majdan sharaf buu u adkeeyey axkamad ay sugtay wadca usihi aasaaskiisa inay dhigto aabaauhu aabbayowgii tafaraqad waxa kala daadatay war qoomka kelmadoodii waa aaraadii hadda aaraadaa looga jeedaa ma mushaabaha mise waa ayr mushaabaha kelmadii aaraa waa ayr mushaabaha aad almaau biyihii way gurheen aad almaau biyihii way gurheen wafaada alqadru khayaanadiina way badatay kelmadan alwafaau cafwan cafwan ilan almaau maha waa alwafaa aad alwafaau ballan oofintii way kudhay wafaada aladru ballan jabintiina way badatay haddaba alwafaau iyo alqadru labadaaba isticaara ku jirto oo labaduba waa mushabah mushabahun bihiguna waa maa xadfan maagii xadfanaa markii la xadfayna khasaa'istiisii baa la keeno qaadana waa guridda biyaha faadana waa fatihidda biyaha weeyaan biyihiibaa fatahay amaa guray kolkaa waa mushaabaha calaaqadaasi waa isticaaro wajcal lii ilaahow ii lisaana sidqin carab xun ah ilaahow ii yeel fi kale ilaahow ummadaha kale iyo ummadaha dambe iyo ummadda iga dambaysa hadal wanaagsan ilaahw aan kaga tagaa buu yidhi wajcal lii lisaana sidqin fi akhir ilaahay ducadaa waa ka aqbalay nebi ibraahim buu ahaa soo maaha ummad kastaaba mayna odhan waa annaga yuhuuddu waa bay ku nasaaraduna waa annaga bay ku muslimiintuna waa annaga qur'aankeena ka hadlay maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslima walaakin kaana xaniifan muslima cidduu nebi ibraahim ahaa ilaahay sheegay markaa waa xaniif muslima ayuu ahaa u fiirso haddaba markaynu nidhaahno wajcalni lisaana sidqin lisaan iyo qawl iminka qawla sidqin baa lisaanka looga jeedaa lisaan iyo qawl maxaa ka dhexeeya aalle mayna isku ahayn calaaqadu waa aaliya waxaad akhi ogaataa haddaba kelmadani waa meelahan kulahaa khulaasadii bay dheer tahay waa khulaasadii meelaha dheere ayna inay sheegaan ayna ahayn ilan aale maynu soo dhiganay calaaqa aale a maynu soo dhiganay maynaan soo dhiganinte toddobiyo labaatan kun bay ka tahay laakiin axya almadaru roobkaa nooleeyey alarda dhulka bacda mawtihaa intay dhimatay kadib ka waran ereyga alarda waxaa lagu shabahay wax nool baa lagu shabahay alardu waa mushabah wax noolina waa mushabahun bihi mushabahun bihigii baa la xadfay isticaara makniya ku jirta waxaa noolaa markii la xadfayna lawaasimtiisii oo axyaa ah ayaa meesha la keenay bacda mawtihaana waa tarshiixdeed axyaa wuxuu nooleeyey almadaru roobku alarda dhulka bacda mowtiha intay dhimatay kadib kutiba calaykum waxaa laydinku waajibiyey alqisaasu in laysku qisaaso fi lqatla kuwa la dili doono fi lqatla kuwii la dilay ma aha war ictibaaru ma sayakuun calaaqadu aayaddu markay soo degtay dilalkii ka horreeyey miyaa laysku qisaasayey mise intay soo degtay wiii ka dambeeya laysku qisaasayey wixii ka dambeeya laysku qisaasayey kolkaa fi lqatla la dili doono weeyaan kolkaa ictibaaru ma kaana waa majaas markaa ictibaaru maa sayakuun weeyaan ictibaaru maa sayakuun ay fii man sayuqtaluun buu ku leeyahay qarara wuxuu go'aansaday majlis lwusaraa kadaa warma majliskaa go'aansaday mise dadkii meesha joogay majlisku waa meesha la fadhiiste calaaqadu waa maxay markaa ya waa hayr almushaabaha weeyaan ama maxaliya weeyaan bacaa ilaya wuxuu ii soo diray bixadiiqatin beer beerta oo jallad macaaniiha macaanideedu ay aad u weyn tahay wa uxkimat awaafiha awaafideedana la sugay xadiiqadaa ma arkaysaa waa waxa lagu shabahay oo mushabahu noqonayaa qasiido xadiiqadanina waa mushabahun bihi qasiidada iyo xadiiqadana waxa ka dhexeeya mushaabaha ka dhexaysa calaaqadii waa mushaabah xagga quruxda iska shabahaan siday beertu u qurux badan tahay ay ubaxu leedahay ay qasiidaduna u qurux badan tahay ubaxu leedahay calaaqada ku jirtaa waa maxay marka isticaara musaraxa waa mushaabaha jalad macaaniha wa uxkimat awaafiha waa tajriid markaa tajriid bay noqonaysaa sharibtu bunna bun baan cabbay war bunku waa midhahane ma bun ma midhihii caadiga ahaabaad cabtay mise midhihii wax laga sameeyo qaxwo ah bun ictibaaru maa kaana weeyaan markaa ictibaaru maa kaana laa takun udunan dhegdheg ha noqon tataqabalu aqbasha kulla wishaayatin wax kastaoo lagu loo sheego haddaad dheg noqoto aan waxba calaaqada waa maxay udunan ku jirtaa war waa majaasmursalo calaaqadu waa juiya ilan qofkii wax dhegaysanayay ee u dheganugulaa hadal kasta uu raadaynayay baa la doonaya in hadan noqone saraa lus tuugii baa xaday almanzila gurigii ereyga manzilaag ma guri buu xaday mise alaabtii taallay calaaqadu waa maxay maxaliya waa ayr mushaabaha inii araani waani sarkay acsiru khamran anigoo khamro tuujinaya ma khamra mise waa casiir caadioo khamro doona tibaarumaasayaul weeyaan ardayw layliskan adigaa lagu yidhi keen anu kama shaqaynaya maba taabanayaba kelimatu cayn eeg layliska afraad hadde gebigiisa adaa lagaa rabaa inaad keento istacmil kula kelimatin min alkalimaati alaatiya majaasan mursalan lcalaaqa alati amaamaha cayn baad isticmaalay ay calaaqadu jusiyo tahay shaambaad isticmaali ay calaaqadu kuliyo tahay madrasaad isticmaali ay calaaqadu maxaliyo tahay madiinaad isticmaali ay calaaqadu maxaliyo tahay kataanbaad isticmaali oo ictibaaru maa kaana rijaalbaad isticmaali oo ictibaaru maa yakuunu ah. mayna aad iyo aad iskaga horta ka warrama mise xabad baan keenaa mise kitaabkaa ka shaqaynaya kitaabkaa dib ugu noqon ya waaye halkaasaan ku dhaafaynaa ka waa lamid uune qalam iyo seef iyo rasi iyo sidiiq baa saasoo kale lagaa raboo kale aad ka keenaysaa marna waxaad ka dhigi majaasalmursal marna waxaad ka dhigi isticaano waa qalinka iyo seefta iyo rasiga iyo sidqiga gebgebada labadan bayd aan kuu macneeyo labadaa baydna waynu macnaynaynaa waxaa ku jirana adaa ka soo sheekayn doonaa laa yaguranka ma taraa min unaasin ina taxta duluuci daaan dawiya fadaci sawta warfaci sayfa xataa laa taraa fowqa dahriha umawiyaan caalam alislaami dhibaato badan baa soo martay saddex saacadoodoo waxa taariikhdu ay sheegtaa magaalo lagu dilay boqol lagu dilay konton kun oo qof khilaala alaaa saacaad ayaa hal magaalo waa dimashik ayay taariikhda soo martay mararka qaar in lagu dilo konton kun oo qof lagu dilo dimashik konton kun oo qof waana saddex saacadood ayay ka dhacday gabaygan wuxuu ka tirinayaa markaa dagaalkaa xuni uu socday ayuu ninkani tirinayaayo ninka laftiisu ma fiicno in gabayga habka u tirinayo reer buu leeyahay dhulka dushiisaba qof jooga lagu arkin reerka hala laayuun buu reer buu la ciqaabine ilan qof la xidhay war waa qof loo naxariistay buu kuleeyahay qof la xidhay iyo qof la garaacay iyo war waa meel soke war nimanka seeftuuni ha shaqayso seeftuun kale kaka shaqeeya buu ciqaabta iyo waa maxay shaabuugga iyo waxaanaad hadal haysiin inaga daaya buu yidhi garaace eh, idinku qaata wax alla waxa umawiyeed aragtiin buu yidhi umawiba hadduu noqdo iska ilaaliya buu yidhi waayo caloolxuma ka buuxda buu leeyahay laa yaquranka iyayna ku khayaamin maa taraa waxaad arkaysoo min unaasin dad ah war dadkan ad arkaysee kuu dhoolla caddaynaya waxba yayna ah ku farxin buu ku leeyahay ina taxta duluuc feedhaha hoostooda waxa ka hooseeya daaan dawiyan xanuun adag war xanuun iyo calalxumay qabaan buu ku leeyahay haddaba fadac iska dhig asawta ciqaabta shaabuugga iyo ciqaabta iyo waxaan iska daaya war faci war seefta kor u qaado oo seefta la soo bax xataa laa tara ilaayoodan ku arag fawqa dahriha dhulka dushiisa umawiyan wax umawi sheegtaba ilaayoodan ku arag umawiyiinto dhan hala maydho buu le laga maydho waa cabaasiyiintu markii ay bilaabanayeen dee kolley imtixaan iyo fitna ayaa iska soo martay fitna fitno aad iyo aad u ballaaran baa caalam alislaami soo martay markaa fitno aad u ballaaran waxaa iila yaa nin wadaadoo qola ay beri ay khaliifka ku direen khaliifkii cabaasiga ahaa nin wadaadoo ilaahay uu u ayay arkeen markaasay xasteeno khaliifkii baa loo geeye waxa lagu yidhi oo ah war ninkan maadan arag hantidii ummadda u galay wuxuu samaynayo waa umawi waa shaayo daran baa la sameeyey ninkuna wuxuu ubad badanna wuu dhalay hanti badanna wuu iska lahaa khaliifkaa usoo diray kolkaa nin isaga xog hayo ahaayo ciidan wata gurigiisiibuu sidaa albaabka uga soo galay saa markuu usoo galay ayuu arkay ninkii oo caruurtiisii la jooga ninkiibaa kacay uu aad iyo aad buu u farxay uu soo dhaweeyey wuxuu yidhi war ninka khaliifku soo diray u soo dhawow wuxuu u keenay cunto una weligii ninkaasi isagaa ka warramaya weligay ma arag buui cuntada ii keenay majliska khaliifkunbaan ku arkay buui cunto noocaasoo lagu cuni karo cid goyn kartaaba ma jirin buui wuxuu i keenay buui sharaab iyo nimco kale nala cun buu waan diiday buu ila ninka dil baan u wadaaye miyaan cuntadiisa cunay bu wa ka xishoodaa buu yii kii imikun cuntadiisa aan cunayay haddana aad dishid dee bay siin waayey buui markaa waan diiday buui igumaba celcelin buui inamo yaryaroo waxaa u shaqaynaya buui uu dhalay ood moodo buui ubadkii jannada siday daa'iciin u yihiin mar alla markay ka farxasheen ayuu yidhi amiirkii muminiintu muxuu kuu soo diray marka waxaan ku hi wuxuu ii soo diray kuu sheegi maayo waraaqdaasaa kuu sheegi waraaqdiibuu furay markuu furay ayuu sidaa u wuxuu arkay in la haysto isku soo jabiya baa la yidhi oo soo xidhxidha markaasuu la hadlay inamadiisi waryadeen alaabta gura buu yidhi yaaca iga tega buu yidhi amiirku wuxuu doonayo waa in laygu sameeyaaye hallay xidhxidho buu yidhi iina keena silsiladihiinna ciidankiisiibaa wada silsiladeeyey ninkii miskiinka ahaayoo wada silsilada isagoo isku jabsan ayaa inta dimashq laga kaxi ayaa ilaa bagdaad la geynaya markuu sii marayo ayuu bee ayuu beerihiisiibuu arkay markaasuu la hadlay kii socday beerahan ma arkaysaa buui anaa lahaan jiray buui beerahan imika yeelan doontaba war beerahaasi waa beerahaygii buui kuwan kale ma arkaysaa buui nimco markaasuu kii la yaabay oo nin manacas baa tahay buui lagu wadaayo beeraad ka sheekaynaysaa buui dil baanu ku wadnaayo beeraad ka hadlaysaa buui waa maxay beerihi adduunyadanaad ka dhamaa markaasuu waryaahe buu ku yidhi markaad amiirka muminiinta xoghaye u noqotay waxaan moodayay buu yidhi caqligaagu inuu halkaa ku gaadhsiiye miyaa layska kaa qaatay buu yidhi waxaad ka sheekaynaysaa waa maxay buui amiirka iyo waxaanad ka warramaysaa waa maxay iyo dilkan iyo war allaha khaaliqun baa laga baqaa buuhi hadduu ilaaha khaaliqii ii qadaray inaan qacantiisa ku dhinto waan ku dhimani buui dunidao dhani ma ii soo gurmato buuhi haduu ilaaha khaalikii ii qadaray inaanan gacantiisa ku dhimanna ku dhiman maayo buu waxaan se ogahay buu yidhi in been loo geeyey mana jecli buu inaan ka hadla anigu warkaa si alla sida loo geeyey hayla dhaqmo buu yidhi waxayse tahay doqonnimadaada waan arkaaye hadal dambe oyna dhex ma jiro buu wuxuu yidhi kelmadii baa iigu dambaysay ninkaasoo hadlaya waxaan ka maqlaa ama tasbiix bay ahayd ama cibaaday ahayd khaliifkii baan ugeynay markaan ugeynay ayuu khaliifku sidaa u wuxuu yidhi walle been baa laga sheegayaa buu guri kaluna ninkii joogaa warkiisiibaa dib loo yar eegay markii dib loo eegay ayuu khaliifku ogaado ku qancay ninkaa in been laga sameeyey wuu u yeedhay markaasuu raaligelin badan siiyey wax alla waxaa duni uga baahan ii sheeg buu wuxuu ugu jawaabay cadaaladaada dadkaad noo soo dirtay cadaaladeedii baa nagu filaato adiga waxbaba kaagama baahnin buu yidhi waayo dadkaad noo soo dirta hadday xumaadaan adaanu kugu soo cabanaynaa buu laakiin haday dadkii noo fuliyaan waxaanu doonaynay ma inagaa isarki karnaba buuyidhi markaasuu la hadlay kii iyo ciidankii wuxu waryaadeen sow ninkan gurigiisii kamaydaan ah soo dhex qaban gurigiisii ilaayood ku celisiin ma soo noqon kartiin bui gurigiisii ku celiya bui markaasaa isagoo welibana diiday allo wixii uu khaliifku yidhi ama kuu qabtaa ayaa ciidankii ayay soo gelbiyeenoo gurigiisii ayay keeneen kolkaa ninkani wuxuu ka hadlayaa umawiyiinta iyo dhibaatadaa berigaa dhacday ayuu doonaya inuu ka hadlo insha alla halkaa inoogu joogo allahu aclam